الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد caawo habeen sabti ah bisha shacbaanna ay sagaal tahay masjidu bilaal kun afar boqol soddon iyo saddexdii hijirada waxaynu jeedinaynaa kelimo ku saabsan fiqu listidcaaf sida laydin iclaamiyey ama usuulu fiqi اlaqaliyaat ama fiqhu اlistinaa'aat magayaa badan iyo qaabo badan baa loo dhigaa gebagabaduna waxaa weeye xaaladda ay muslimiintu tabar yar yihiin ama gacanta sare laga leeyahay ama ummad laga awood badan yahay ay yihiin oo markaa gaalo badweyna ku dhex nool waxyaabaha ku aadan ama u bannaan usuusha inaynu tilmaanaa ujeeddadu tahay tafaasiil iyo furuuc badan kama gaaro laakiin baabka asaga usuushiisa inaan wax idinka tilmaamo caawa kelimaduna caawa aysan dhaafin baan inshaa allahu tacaala rajaynaya sidaa la yahay keenna u yar iyo ka u weynba uu ka dharagsan yahay waxaad ogtihiin muslimiintu badankood inay eh, ku jiraan ama joogaan kuna nool yihiin gobollo iyo waddammo looga xoog badan yahay gaalana ay haysato ama kuwo aan gaalo waxba dhaamin ay ku hoos nool yihiinoo gacanta saraa iyagu ay leeyihiin marar badan marka aysan xor u ahayn waxyaaba badanoy diintu ku waajib yeeshay day xaaladdu taa ka beddelaan lahayd ama carabkooda aysan la bixi karin ama awooddii badankeed aysan heli karin qadiyadda marka dad badan baa gacantogleeyey qaabo badan oga hadlay marka fasaad ballaadhan ayaa qadiyadda ka dhashay waxaa kaloo laga dharagsan yahay ummad walba oo cadowgeedii uu ka adkaado o uu qabsado way baaba'daa dhaqan ahaan diin ahaan haqaafo ahaan taariikh ahaan way baaba'daa ummad dullowday oo wax walbaba qaadato qaayibta oo dulliga gunnimada gobonnimaa la'aanta waxaan nin raga qabanin ama uusan qaayibin bay qaadataa mar haddii laga adkaaday oo markaa hoos ay martay dadka qadiyadda aad uga hadlay culamada islaamku waxaa ka mid a ah alimaam abulxasan almaawardi kitaabkiisa adabuddiini اddiini wadunya ay umma ama umma kaafira ha noqoto ama umma islaamiya ha noqoto laga adkaado maqluuba noqoto cadowgeeduna uu ka adkaado waa baaba'daa dhan walba meel u caymato waa iska yartahay sidoo kale waxaa tilmaamay alimaam abu muxamed cali bnu axmed bn xasm addaahiri baa asaguna markaa tilmaamay oo qadiyaddaa ka hadlay waa wax laga warqabo oo la og yahay weeye qadiyadda marka iyada ah usuul dhowra ayaynu bilaabaynaa dadka muslimiintae marka meelo lagaga xoog badan yahay ama aysan xor u ahayn ku nool ee muslimiinta kenya ku nool baa ka mid a ah, iyo meelo walbaba adduunka ku taala oo fara badan asalka markaaynu tilmaamayna koobaad waxaa weeye ninka mustakbirka awoodda badan ee mustacliga ah iyo midka mustadcafkaee taagta dareen laga awood badan yahay asal hadday kufriga iyo fisqiga isku waafaqaan oo isku raacaan asal inay isu xugum yihiin oo isku meel tegahayaan baa asal ah waid yataxaajuuna fi الnaar fayaquulu الضucafaءu liladiina اstakbaruu ina kuna lakum tabacan fahal antum muغnuuna cana nasiiba min الnaar qaala اladiina اstakbaruu ina kulu fiiha ina اllaha qad xakama bayna اlcibaad walow taraa id idaalimuuna mawquufuun aayadihii marka meelo badan kitaabka ilaahay kaga yimid baa ku tusahay markay ku dhex doodahayeen naarta iyo dhexdeedii iyo ciqaabta ilaahay bal makru leyli waاnnahaar id ta'muruunana an nakfura biاllaahi wanajcala lahu andaada waasaruu الnadaamata lama ra'uu اlcadaab wjacalna اlأklaala fii acnaaqi اladiina kafaruu maxaa la yidhi hal yujزawna ila ma kaanuu yacmaluun ilaahay fircawn iyo qoomkii wuxuu ka yidhi faاstakhafa qowmahu faطaacuuh lama dhihin masaakiin iyo caamay ahaayeen waa la buubsaday waxaa la yidhi inahum kaanuu qowma faasiqiin daariya daba marka naar baa la geynaya falamaa aasafuuna intaqamna faaqraqnaahum أjmaciin caamaygii iyo jaahilkii iyo dhagoolihii iyo mustadcafkii iyo mustakbir kulli tareen baa wada la saaray jahannamaa lagu wada gurahaya asal waxaa weeye mustadcafka iyo mustakbirka hadday baabkaas ninna uu la yimaado hawsha u keeno kii mustadcafkaana uu ku raalli noqdo ama uu ku raaco waxaa weye walaakin man radya wa taabac alridaa wاlmutaabaca min jihati اlmustadcaf haddii la helo kii mustakbirka awoodda badnaana asagu hawshii uu qorsheeyo uu keeno isku meel bay tegahayaan asalkaasi marka waa in laga duulo oo markaa lala socdo inaan codka la maqlaynin bay dadku ka eed sheeganayaan samaacaddaas ma shaqaynayso halkaana gacmaha laga taagay cabdinuur marka <clears throat> qadiyadda marka asalkeedu waa sida innagu mar haddayn marka muslimiin nahay dad hadda soo kuday oo hadda yimid ma nihiine taariikh dheer baynu leenahay xaaladaynu ku sugana xaalada ka ba'an oo ka liita oonu ka tabaryarayn yarayn baannu soo marray hadday sidaa tahay xilligaa ayada ah muslimiintu teenoo kale soo maray ama mid ka liidatoo ka ba'an oo ka daran soo maray qaabkii sharcigu u maamulay waxna u qorsheeyey unbaa lagu socon mooyeene diin cusub iyo fiqi cusub oo la keenahayo ma jiro waa in lagu talagalo asalkaa waa in lagu baraarugo shaykhulislaam ibnu teymiya raxmat ullaahi tacaala calayhi asalkaasi markuu ka hadlaya wuxuu leeyahay man aطlaqa linnaasi maa lam yuطliqhu rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam maca wujuudi اlmuqtadi lilإطlaaqi faqad jaءa bishariicatin ثaaniya walam yakun mutabica lirasuuli falyandur imru'un ayna yadacu qadamah wuxuu leeyahay ummadda ruuxii u fasaxa waxaan rasuulka ilaahaye diintu u fasixin ayadoo asbaabta hadda asagu uu qiilka ka dhigan ama cillada uu ku cudurdaaran xilligaa ay jirta wax hadda innagu aan sheeganayno en ku cudurdaaranayno een xaaraan badan ku bannaysanno ama kufriyaad aan ku bannaysanno ayaa xilliga suubanaha jirta nabigu marka arrintii ummadda ooma fasixin oomana bannaynin haddaa sababkan wax ku bannaysanayno maanta xilligaa uu jiray nabiguna uu ku bannayn waayo oo sababkaa uu ictibaarin waayey sababku nabigu ictibaarin waaye ninkii maanta qiimeeya wax ku qorsheeya wuxuu la yimid shareeco labaadoo cusuboo tii nebi maxamed aan ahayn buu leehay qadiyaddaasi waa in aad iyo aad loo fahmo hadalkaasi wuxuu ku yaallaa kitaabka leeya bayaanu daliil calaa buطlaani taxliil markaan xaaraan badan bannaysanayno ama kufriyad aan ku dhacayno ama diintii qaybo ka mida la dullaysanayo waxaynu ku dacwoonnaa mustadcafiin baan nahay gaalaa naga gacan sarraysa dowladda ayadii baa duntay qaramkii baa kala tegay tabar ma hayno marka waxyaabo badan baa noo bannaan waxaadna ka warqabtaan qur-aanka makiga ah inuu ka badan yahay qur-aanka kale ee madaniga xagga suwarka saddex iyo toban sano nabigu asagoo mustadcafa iyo usuulu tawxiid walcaqaa'id yuu xukumahayay tawxiidka iyo shirki la dagaalanka tawxiidka in dhidbaha loo aaso oo la qotomiyo oo la dhowroo la ilaaliyo shirkin lala dagaalamo nabigu wuxuu hawshaas sameeyey asagoo hee mustadcafa innagu markaan mustadcafiin noqonno waxaan doonaynaa inaan tawxiidka ka siibanno yacnii waa cagsi kalean u shaqaynayna usuul alcaqaa'id usuul altawxiid usuul ashariica muddadii u badnayd waxaa la dejiyey lana tashriiciyey la sharci gareeyey nebigu ilaaliyey dhowray ku halgamay loo rafaadiyey saxaabana ay ku baaba'een ayagoo mustadcafiina xilligay saxaabadu mustadcafiin ahaayeen ee nabigu u lahaa uuditu fi illaahi wamaa yu'da axad wa ukhiftu fi illaahi wamaa yukhaafu ee madheerta la saarahay ama la ceejinayey ee abubakar suuxahayey abuudarna si loo nabardhabahayo uu garaabo noqday bilaalla sii loo wareejinhayo dhabarkiisa uu noqday sheebo uu noqday iyo farqa ay ka dilaaceen nin walboo saxaabi aana biyo kulula dhadhansiiyey cammaar hooyadiisaa lagu dilay oo aabbihii sidaa lagu dilay oo asagu sidaa lagu cadaabay khabaab ibnu arad baa soo dacwooda nebi allow dhibka nahaya sooma aragti alaa tastansiru lana alaa tadcu llaha lana nabi wuxuu idhi maya adkaysa sabra diintan way caan bixi doontaa ilaahayna wuu gargaari doonaa way guulaysan doontaa way daahiri doontaa walaakinakum qowmun tastacjiluun marka eh, qadiyadaasi waxay saxaabadu soo mareen nabigu ma dhihin gaalnimo ku dhaca oo aayar hoosta baasha ka nuuga iimaankana qalbiga ku daaburo ku ekeeyo ku ilaaliya innagu ninkii sidaa maanta loo fiiriyo wuxuu rabaa inuu fiqulaqaliyaad baa jira iyo fiqulistidcaaf fiqulistidnaa'iyaad mutakhayiraad baa jira xaaladihii baa isbedelay marka hawshaa waa in dib loo fiirsho ma wax ka ba-an oo ka dhib badan wuxuu suubanuhiy saxaabad soo mareen baad meesha ku haysaa wadaadow kuma haynee waxaan ku haynaa waddan xor ah oo xaqulmuwaatana ka jiro oo nin walba sanka taagahayo oo kamaandhooyina baasaborre lala ordahayo nin walba sanku intaa la egyahay dhibka idan haysteed sheegaysaan muxuu yahay nin asagu si istinaa'iya loo laacay ama dhib gooni ah loogu geysto waa gooni laakiin kor marka laydinka fiiriyo idinkaaba ka nool fiican boqolkiiba boqol xilligayna saxaabadu ku noolaayeen fi dowla almadaniya ma tahay mise ma aha marka wixiinu waalli weeye mooyeen wax diinta sal kula ma aha haddaba marka waxaad la gelahayaa asalkii ahaa man aطlaqa linnaasi maa lam yuطliquu lahum rasuulu اllahi sal lay slam maca wujuudi اlcilati wاlasbaab faqad jaءa bishariicatin ثaaniyaةi jadiida asaguna nabi cusub weeye diintu watana waa diin cusub dadku xukumhayana waa dad kale oon islaam shuqul ku lahayn hadday hawshaasi ku raacaan ay ku qaayibaan ku qaataan waxaa la doonaya ruuxa muslimkaa diinkiisa iyo islaamnimadiisa inuu u dulqaatoo sabro oon awaamirta sharciga iyo nawaahida uusan ka caranin oo uu u dulqaataa laga doonahaya diinteennu waxay inoo sheegtay haddii meel uu ka dhaco daacuun uu ka dhaco adoo jooga inaadan magaalada ka qixin firaaran min aaacuun waa qadaa'ullaahi wa qadarihi baa laleeyaha loo sabro hadduu meesha kugu qabsado awaamirllaahi diiniya iyo manaahidii diiniga ahayd ee sharciga ahayd baan rabnaa innagu inaan ka tanaasulnoon ka siibanno oon markaa aan bustaha iyo go go'aba u reebno oon dhahno maxaa jira fiqu alaqaliyaati waadaruuriyaat hawshaasi waa in aad lagu baraarugo asalkaasi waa asal muhiim jiddan in lagu baraarugo waxaa adduunka maanta ka jira intii qaacidada ay usuusha laga boodo culumada islaamka ay isku raaceen ayaa waxaa la rabaa diin cusub intii laga yimaado in la dejiye kadibna ummaddii sidaa ay ku baaba'do waa wuxuu ku dhaqaaqay raashid alkhanuushi iyo raggiisi kuna ridoobeen isaguna murtad weeye wuxuu watay inta ku taageersana murtadiin weeye asalka labaad <clears throat> asaguna waxaa weeyan baraarujinayna usuusha fiqigaani ku saabsan alijmaac alqaطciy ummaddu waxay isku raacday salafan khalafan can salaf waxay isku raaceen in gaalnimo aan ruuxa muslimka uusan muujisan karin qowlan aw ficlan aw ictiqaadan gaalnimo ama shirki inaadan muujisan karin ilaa fii xaalat اlikrah xaala waaxida in lagu qasbo oo lagu dirqiyo oo khiyaarka lagaa qaadaba mooye man kafara biاllaahi min bacdi iimaanih ila man ukriha waqalbuhu muطma'inu biاliimaan walaakin man sharaxa biاlkufri sadra facalayhim غadb min allah qadiyadda ayada waa qadiyad musallamo ah muslimiintuna khilaaf kama qabaan hal xaalo ayaa ruuxa muslimka loo ogol yahay wax gaalnimo ah inuu ficlan aw qowlan aw ictiqaadan uu muujisto ictiqaadan waxaan oga jeednaa markaad hadda adugu ku hadasho falkii asagaa asal wuxuu ahaa in qalbigaada uu jiro markaad fal samayso asal wuxuu aha inuu qalbigaada jiro laakiin xaaladda ayada ikraaha waxay keenaysaa in daahirkaada iyo baatinkaada ay kala go'aan oo kufrigu uu ku gaabsado keliya kufri daahirah idan xukumkiina uusan ka dhicin oo aan markaa laga ratibin gebagabaduna ikraahu labadaa ku gaaban yahay oo fal iyo qowl caqliga qalbigaada hadduu u gudbo shay lagugu qasbaybaad aamintay inuu aad samayso waadna ku qanacday marba hadduu qalbiga wixii gaadha waxaa gaal baa tahay leanno qalbigaad cid qasbi karta ama hidaayo gelin karta ama kufri ku qasbi kara ama hidaayo ku qasbi kara ma jiro allihii khaaliqa ahaa umbaa qalbigaada waxa ku jira ka warqaba dadku daahirka korey kaa muquunshaan marka halkaa xaala keliyo xaalatulikraah umbaan ka ogon lahay ruuxa muslimka an yudhira kufran qowlan aw ficlan ama fii hayri xaalati اlikraah falaa yajuusu biاlijmaac ijmaaca waxaa soo guriy inuu maxfuud yahayna sheegay alimaam ibnu xasm nuquulshiisana hadda kahor baan soo guurinay ninka doonaya wuxuu ka baaldooni karaa ama ku ilnaqi karaa kitaabkiisa alfisal fi اlmilal wالnixal mujaladka saddexaad sabxada laba boqol afartan iyo sagaal ilaa laba boqol iyo konton waxaa sidoo kale soo guurshay ijmaaca asaga ah shaykhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa bayaanu talbiisi اljahmiya mujaladka saddexaad sabxada konton iyo afraad wuxuu kaloo ijmaaca ku soo guuriyaa asaguna kitaabkiisa bayaanu daliil calaa buطaani الtaxliil wuxuu leeyahay asheekhu asagu ibnu xasm asagu wuxuu leeyahay aayadda markuu fasirahay ummadda muslimiinta waxay isku raacday ijmaac qadci oo yaqiini ah ninkii gaalnimo ku hadla ama sameeya inuu gaal yahay ilaa an yakuuna mukrahan ilaahay baana sidaa xukumay buu yidhi rasuulkaana xukumay ummaddii nebi maxamed baana isku raacday go-aankaasuu asagu yidhi ibnu taymiya asaguna wuxuu leeyahay laa nisaaca bayna almuslimiin ana alamra bishirki kufru wariddatun ida kaana min muslimi wa ana madxahu wahanaa'a calayhi watargiiba fiihi kufru wariddatun ida kaana min muslimi mar kale wuxuu leeyahy laa khilaafa bayna almuslimiin annahu laa yajuuzu اlamru wala اlidnu fi اtakalumi bikalimati اlkufr ligaradin min alaqraad dantaad dooni ka lahow ama maslaxaha kuu geyso ama cabsiha kuga xambaarto ama adduunyahii xoogow mushaardoon ama kursi ha kuu geeyo ama ree hebel ku xumayn ha kuu geyso ama muxuu ahaaye xoogow waxaad ku doonaysaa in lagugu ammaano waxay dooni ha noqoto marba haddaysan xaaladaasi ikraah iyo khiyaarka qaadid iyo qasab aysan gaadhsiisanayn waxaa weeye waad ku gaaloobaysaa bal man takallama biha fahuwa kaafirun ila an yakuuna mukrahan fayatakallamu bilisaanihi wa qalbuhu muطma'inu biاliimaan sidaa waxaa yidhi alimaam suxnuun ibnu saciid aلtanuukhi min fuqaءi اlmaalikiya وaqaani axmed wالshaafici wuxuu leey wاlkufru laa yaxilu fii xaali min alaxwaal wainama fiihi ruksaة fi اdaruura qowla bilisaanihi waqalbuhu muطma'inu biاliimaan maraajicdaas aayadiisiyaa loo laaban karaa ama annawaadir waziyaadaat mujaladka tobnaad iyo shaykhulislaam hawsha hawl ka culus buu la yimidoo wuxuu leeyahay waxyaabaha ilaahay ummadda u diiday uu ka reebay laba qaybood weeye qayb marna xaaraan ah marna bannaanaata fii bacdi alaxwaal daruuro iyo maslaxo ka weyn hadday timaado iyo bannaanaada shayna gebi ahaanba ma bannaanaado marnaba ilaa fii xaalati ikraahin mooye wuxuu yidhi marka ina almuxaramaati qismaan axaduhumaa maa yuqطacu biana sharca lam yubix minhu shaya laa lidaruuratin walaa ligayri daruura kaالshirki wاlfawaaxishi wاlqowli calى اllahi bغayri cilmi wظulmi اlmaxdi wa hiya alarbacaة اlmadkuuraة fii qowlihi tacaalى qul inama xarama rabbiya alfawaaxisha ma dahara minha wma baطna wاlإثma wاlbagya bغayri اlxaq وأn تشhrikuu bالlahi ma lam yunزل bihi سulطاana وأn taquluu calى اllahi ma la taclamuun fahadiه الأشhyاء muxaramaة fi jamiiع الشharائع وبتaxriimiha bacث اllah جamيiع الرسل وlam yubix minha شhayئa wla fi xaali min الأxwاal ولihada أنزilat fi hadiه الsورة الmakiية ونفى التaxriima cama siwaa hadal qiimo dheer ayuu sheekhu ka hadlay laakiin meytada iyo laxmu اlkhinsiirka iyo khamrada inay mararka qaarkood bannaanaadaan marna ay xaaraam yihiin ayuu ka hadlay amaa afarta ayagu shareeco ay ku bannaanaadeen ma jiraan laa min shariicati aadam fii shariicati aadam walaa fii shariicati muxamadin calayhi salaatu wasalaam hadalkaasoo kale wuxuu ku leeyahay asaguna mar kaluu le waha markuu ka hadlahayay in mararka qaarkood mafsado aad og tahay aada xukumkii u diidi karto ninkii xikmo iyo maslaxo ka weyn ogaana uu bannayn karo qadiyadda wuxuu sheekhu soo qaatay nebiyulaahi muuse iyo khadar dhex martay nebiyulaahi khadar waa kii wiilka dilay oo doontii dilaaciyey oo derbigii toosiyey howlo badan buu sameeyey oo markaa nebiyulaahi muuse uu qoonsaday lianna waxaa u muuqatay mafsada daahira laakiin maslaxo uusan ka warqabin oo uu khadir ogaa ayuu khadir hawsha ku sameeyey wa kaana mutabican lisharcihi iyo awaamirtii ilaahay wamaa facaltu can amri wakiyiri dalika taawiilu maa lam tastac calayhi sabra idan wuxuu yidhi howlahaasi waxay galaan axkaamta kale wuxuu yidhi wahaadaa laa yajiu fi lanwaaci alarbaca meesha maslaxa gashay iyo mafsadaa keenta iyo howlaha ma galaan buu hi afar meelood ku baraarug faina ashirka wاlqowla calى اllahi bilaa cilmi wاlfawaaxisha maa dahara minha wmaa baطn wاظulma laa yakunu fiiha shayء min almaslaxa ashyaada wax maslaxa ma gasho haddana waxaad laga yaabaa inaad dhagaheed ay ku soo dhacaan ood maqasho kufri baa maslaxa ku bannaan wuxuu yidhi sheekhu waqatlu الnafsi ubiixa fii xaalin duuna xaal falaysa min alarbaca wakadalika itlaafu اlmaali yubaaxu fii xaalin duuna xaal wakadalika الصabru calى اlmajaaca mar kalu qadiyadda faahfaahiye wuxuu leeyahay waxaa waajiba in muslimiintu ay kala soocaan oy kala duwaan waajibka marna dhaca marna yimaada shayga xaaraantee marna xaaraan kaa noqonaya marna kuu bannaanaanaya iyo ashyaada marnaba aan kaa dhacaynin marnabana aan kuu bannaanayn hadday muxaramaadka yihiin waxyaabaha had iyo goor ku saaranaya waajibkee marnaba aan kaa dhacaynin waxaa ka mid a wuxuu uhi huwa alcadlu fii xaqi illaahi wa fii xaqi cibaadih bian yacbudu allaha mukhlisan lahu اddiin walaa yadlimu اnnaasa shayئa wma huwa muxaramu calى kuli axadi fi kuli xaalin laa yubaaxu minhu shay wa huwa alfawaaxishu wاlظulmu wاshirku wاlqowl cala اllahi bilaa cilmin masaa'ilkaasi ayuu sheekhu ka hadlay waxaa loogu laaban karaa majmuuc اlfataawa mujaladka afariyo tobnaad safxada afar boqol iyo toddobaatan ilaa afar lagu laaban karaa hadal aada u qiimo badan oo dheer oo kale wuxuu leeyahy sheekhu shariicadu waxay la timid masaalix khaalisa ah ama raajixa ah kaliimaani wاljihaad waxay kaloo dadka u diiday waxyaaba xaaraan oo mafaasid badan ay ku jirta khaalisa aw ah raajixa ah. markuu qadaayaadkaa marka mucaadaleeyey masaalixdii iyo mafaasidii iyo wuxuu hi wa haadihi اlumuur oo uu ka soo hadlay shirkigii iyo baqyigii iyo muxuu ahaayey dulmigii uu ka soo hadlay yo wuxuu ihi wa hadihi اlumuur laa yubiixuhaa qaطu fii xaali min alaxwaal walaa fii shircati min asharaa'ic kuwan ayagu ma bannaanaadaan shareecad ay ku bannaanadeen la soo heli maayo wa ama taxriimu اdami wاlmaytati walaxmi اlkhinziir wاlkhamri wagayri dalika mima mafsadatu raajixa whada darb tubiixuhu cinda الdaruura لأna mafsadata fawaati الnafsi acdamu min mafsad اliqtidaai bihi majmuc اfataawa majalladka labaatan iyo toddobaad sabxada laba boqol iyo soddon ibnu qayim baa sidaa leh oo asna ijmacaa soo guuri usuushaana ka hadlay kitaabkiisa aclaam muwaqiciin mujalladka shanaad sabxaad dhowr oo isku xiga waxaa sidaasoo kale tilmaamaya sulaymn cabdulaahi ali sheikh baa asaguna tilmaamay asalka waa in marka asaguna ka duulaysaan fiqu muxuu ah cinda alimkaani wاlqudra howlaha marka la celcelinayo waa in la yidhaahdo fiqigan asagu wuxuuba degayba degaybahe annagoo mustadcafiina xilligii towxiid la taqriirinhayey la sal fadhiisinhayey ee dhidbada loo aasay kunaa mustadcafiin marka shirkiga laga digahayey ee ummadda laga fiijiyey ee ninkii ku dhacay la tagfiirinhayey waxaanu ahayn mustadcafiin howlaha wax ku xuna istidcaaf iyo iyo muxuu ah quwayo duhuur ma aha hal mar unbaa adoo fii daari islaamin jooga wa zamani quwatin wa duhuur yaad mukraha noqon kartaa adoo fii daari kufrin wa daari xarbin jooga ayadaan mukrah noqon karin kolba in eh, ikraahu waa xaalad kolba ruux qabsata ummaddanna aan wada qabsanin weeye waa in qadiyaddaa lagu baraarugo asalkaasi waa inuusan idinka baxsanin asalka labaad saddexaadeen raba inaan tilmaamo waxaa weeye nusuusta kitaabka iyo sunnada marka macno lagu xambaarahayo aan leenahay aayaddana macnahan tustay oo xadiidku macnahan uu tusahaya aan leenahay laba shardi baa asaasiha biijmaaci salafi saalix aayadda iyo xadiidkaas markaad leedahay macnahaasaan u daliishanaya oo waxaasaan ka fahmaya macnahaad aayadda ka dhiraan ama xadiidka aad kala soo baxday laba shardi baan ka eegaynaa shardiga koowaad macnaha aad leedahay aayaddaa tustay ama xadiidkaa tustay marka shareecada loo fiiriyo macno suuragala waa inuu yahay wax suuragaloo sharcigu aqbali karo diinteennuna ay qaadan karto ama ay ogolaan karto waa inuu yahay macno baail hadad la timaado oo tira aayad baa tustay waxaan ku leenahay kri uf baa lagaa yidhi shaekhulislaam baa qadiyaddaa tilmaamay wuxuu leeyahay waxaa shardi ah in kalaamka ilaahay iyo kalaamka rasuulka macnahaad ku xambaartay macna nabi maxamed ummadda u tabin karo uu sheegi karo xaq ah waa inuu yahay shardiga labaadna lafdiga aayadda ama xadiidka lafdigiisu macnaha waa inuu tusahayo odan ku qasbaynin lafdigu macnaha waa inuu tuso dalaalata lafdi calaa macnaah macnuhuna markuu lafdigu tusay kadib macno sharcigu aqbali karo waa inuu yahay haddaad tiraa nebi maxamed baa shirki iyo gaalnimo ku dhacay aad tidhaahdo ama banneeyey waa lagugu qosli maxaa lianna alambiyaaa macsuumuuna can ilshirki wاlkufri biijmaaci salafi الsaalix waxaan loo soo dirayba shirkiga inay baabi'iyaan camar ibni cabasata eh, eh, sulami nabi allow maxaa lagula soo diray wa an tuksar alawthaan asnaamta iyo shirkiga in la baabi'iyo adduunka laga waayo ama la yareeyo xataa laa takuuna fitna asaasiyaadka iyo maqaasidii jihaadka ay ka mid tahay wixii asaga loo soo diray inuu baabi'iyo ayuuba samayn jiray haddaad tiraahdo bicatu rusul oo dhan baaba baail noqonoo wax jira aan noqonaynin macnaha la soo boodaysa le aayad baa tustay ama xadiid baa tusay waa inuu yahay macno sharcigu aqbali karo lafdiguna macnaha waa inuu tusa labadaa shardi haddii laga waayo macno baailu noqonaya asalkana waa ku baraarutaan wuxuu idinka anfacaya aayado iyo axaadiis la lugeynayo oo lagu hayo gaalnimay tuseen inay bannaan tahay oo shirkibay tuseen inay bannaan tahay oo la lugeyn baad arkaysaan hawshaana waa in iyadana lagu baraarugo qaacidadaa sheekhu wuxuu kaga hadlaa kitaabkiisa asabciiniya ama loo yaqaan buqyat lmurtaad safxada saddex boqol konton iyo toddoba niman baatiniya iyo malaaxido iyo falaasifo muntasibiin ila alislaam iyo suufiye xadgudbay oo antaraaray iyo qolyo duuflaalay oo uu ka mid yahay abuxamid wa wain rajaca ila alislaami aakhiran waxaa weeye ama akhiiran ayuu sheekhu radinayay waxay dhaheen waxaa tusahaya adilay aayadai axaadiis bay urursadeen wuxuu dhahay aayadaha marka wax laga fahmay ama la daliishan labada asaas baynu isku ogeyna balka keeno horta markuu labada asaas inaysan ku fadhiyin uu tusay haddana waxaad sheegto dhan waa daciif iyo baail iyo mawduuc iyo munkar si kastaba noqotee halkaa laga muraajaceeyo asalka afraad ee ugu dambeeya usuusha masaa'ilkan u gudbi doonaay waxaan leenahay ma bannaana nas qur'aani ama xadiii ah in lagu fasiro macnihii salafku aysan ku macno iyo tafsiir iyo ta'wiil aan salafku u horraynin oo aysan bilaabin in lala yimaada ma ogolin culummaduna ma ogolo waana qaacida mujmac calayha min xayu اlasl yacni macnaha aad leedahay aayaddaa tusay aayaddaa tustay ama xadiidkaa tusay aad leedahay hadduu yahay tafsiir iyo macne ka hor imanaya fahamkii salafka waa macno baail ah shaydaan baa kuu waxyooday ma aha waxaad adgu mxuu ahaaye wax saxan ma aha qaacidada asaguna aad waxaa uga hadlay alimaam ibn cabdilhaadi kitaabkiisa asarim almunki safxada saddex boqol toban iyo sideed laa yajuusu ixdaatu ta'wiilin fii aayatin aw sunnatin lam yakun cala ahdi asalaf walaa carafuuhu walaa bayanuuhu lilumma faina hada yatadamanu anahum jahiluu اlxaqa fi hada wadaluu canhu wاhtada ilayh hada almuctarid اlmusta'khir fakayfa ida kana التaأwiilu yukhaalifu ta'wiilahum wayunaaqiduh lama ogola hawsha ayada ah aayadda iyo xadiidka macnaha adigu alle kugu hanuunsheed sheeganaysaad xambaaratay saxaaba seeba uga qarsoomay macno diineed miya oo sharci miya mise wax adigu awxaa bihi ashayaanu iley mise waa macno saxanoo diineed waa macno saxanoo diineed baa tiri saxaabo xaggay ka mareenoo taabiciin xaggay ka mareen oo ahlulcilmiga xaggay ka mareen hore ee salafka ahaa adigan xanuunsan ee ku haya wax kasta ha la qaato fiqulistifcaaf baa jire markaad kusoo kudayso kusoo boodayso ummaddii taariikhda soo martay islaamka waxaan xaggee ka maray soo in laisweydiiye ma ah usuusha afarta kadib markaan ka gudbo waxaan u gudbaynaa hal aayad masalada koobaad baan u gudbaynaa oo ah aayatu ali cimraan ilaa an tattaquu minhum tuqaaba aada loogu raftaa oo lagu wareegeystaa macaani aysan xambaarin muslimiinna aysan qabinna waa la mariyaa laa yatakid اlmuminuuna alkaafiriina wliyaaa min duuni اlmuminiin wman yafcal dalika falaysa min allahi fii shay ilaa an tattaquu minhum tuqaa ilaa an tattaquu minhum tuqaaba waxaa laga dhigtay asal weynoo laga duulo wax gaalnimo lagu bannaysto aayaddaasi lafdiga ilaa an tattaquu minhum tuqaa jamaaca min asalaf wa ahli اlcilmi waxay leeyihiin ka aayat الnaxli weeye man kafara biاllaahi min bacdi iimaan ilaa man ukriha bay la mid tahay ilaa an tattaquu minhum tuqaatan iyo ilaa man ukrihabaa isku mid oo waxaa weeye gaalnimo kuma dhici kartid qowlan aw ficlan laa fii daari islaamin walaa fii daari kufrin allaahumma in markaa lagugu qasbo mukrah tahayba mooye halkaas wadaaddaa maray wadaaddana waxay leeyihiin attuqaa ama taqiyadu way ka duwan tahay ikraaha ikraaha khaasan waxaana caamsan ee taqiyada ayaa caamsan macnahaas jamaca min ahlicilmi baa maray ayagu kan dambe marka taqiyada ah bay hawsheennu ku dhisan tahay oo waxaa weeye ruuxa muslimka ah ee ku nool waddan gaalo waddankaa gaalo ama daaru kufrin wa xarbin oo markaa colaad naga dhaxaysa ha noqdo ama daar kufri oo markaa wax dagaal uusan naga dhaxaynin ha noqotee ruuxa muslimka ah waxyaaba u bannaan maadaama uu mustadcaf yahay marar badanna xoolihiisi iyo naftiisu uu cabsanhayo cabsi aan ikraaha iyo darq iyo qasab aan gaadhsiisanayn ninka xaaladaha khaasa weeye ah hawshiisa goonaha loo fiiriyo ayay leeyihiin idan culummada sidaa qabta iyo qaabkay wax u fasireen aan wax ka tilmaanno waxaa loo badan yahay aayaddaasi ilaa man ukriha iyo ilaa an tattaquu minhu tuqaa inay kala duwan yihiin baa loo badan yahay taqiyaduna ay baab gasho ikraahuna uu baab gooni ah yahay ama waxaa la yidhahdaa alikraahu waa baab min ataqiya taqiyadaa caamsan ikraahana khaasan waxa ikraah u banneeyo waa kufriga iyo wixii ka yaroo dhanba waa banneeyaa hadduusan markaa mutacadi ila alkhayr uusan ahayn amaa taqiyadu waxyaabo yaryar bay bannaysaa ibnu cabaas baa aayadda fasiro wuxuu leeyahay naha allaahu lmu'miniina an yulaatifu اlkufaara aw yatakhiduuhum waliijatan min duuni اlmu'miniin ila an yakuuna alkufaaru calayhim daahiriin fayudhiru lahum اlluطfa wayukhaalifuuhum fi اddiin markaasuu idhi wadalika fii qowlihi tacaala ila an tattaquu minhu tuqaah sidoo kale ayaa ibnu jarir abari iyo ibn abi xaatim iyo ibnu mundir baa tafsiirkaa wariya bisanadin xasan mar kale wuxuu le altuqaatu wa altakalumu biاllisaani wاlqalbu muطma'inu biاliimaan falaa yabsuط yadahu fayaqtul walaa ilaa iثmin fainahu laa cudra lah waa hadalka ibn cabaas idan wuxuu leeyahy xaakim baa soo saaray ibn jariir aabari ibn mundir bayhaqi bisanadin laa ba'sa bihi cikrimo ardaygiisi wuxuu leeyay ilaa an tattaquu minhum tuqaa maa lam yuhriq dama muslimin wamaa lam yastaxila maalahu mujaahid ilaa an tattaquu minhu tuqaa ilaa musaanacatan fi اdunya wamukhaalaqatan abulcaliyat almufasir altaqiyaة biاllisaan walaysa biاlcamal daxaak altaqiyaة biاllisaan man xumila calى amri yatakalamu bihi wahwa lilaahi macصiya fayatakalamu makhaafata calى nafsihi waqalbu muطmaئinu biاliimaan falaa ima calayhi inama ataqiyatu biاllisaan halkaasay ku gebagabeeyeen markaan soo gaabino ruuxa muslimka ah asal waxaa laga rabay inuu gaalada qalbiga ka naco oo ilaahay dartii u gooyo oo nacooda iyo cadhadooda iyo kurigooda iyo buqdigooda alla ugu dhowaado qalbiga intaa inay gasho waa laasim haddaysan gelinna gaal baaba tahay waxaa kaloo laga rabaa inuu cadaawadda gaalada u qaba uu muujisto oo afkiisa iyo adinkiisa laga arko labadaa macnaa isku qoofalan laakiin muslimka ku nool waddan gaalo oo uu cabsanhayo waxaa isagu markaa waajib ku ah inuu gaalada qalbiga ka naco waajib laakiin kuma aha inuu mujto cadaawadi ninku asagu soo dhardhigtay warkiisa caddaysta ee geesi tariiq noqda ee madaxa la jebiyo waa wanaagsan yahay laakiin dhihi mayno muslim kastoo waddan gaala ku nool khaa'if calaa nafsihi wa ahlihi wa maalihi waxaa waajib ku ah an yudhira cadaawata alkaafiriina walmushrikiin odhan mayno labada waa in la kala fahmo taqiyadu iyo mudaaraadku waxay galaan afcaasha iyo aqwaasha ninkii waddan islaan jooga waxaa laga rabaa an yudhira cadaawata alkaafiriina qalban wa qaalaban baa laga doonaya laakiin ninka ku nool fii daari kufrin uu mustadcaf ku yahay oo laga gacan sare xaggana cabsanhaya waxaan leenahay waxaa waajib kuga ah oon islaamkaadu usan asaxaynin in lagaa helaba mooyeen mucaadaat اlkaafiriina waa bqduhum fii qalbika waاctiqaadika laakiin muujinta cadaawaddaas iyo colaaddaa muujinteeda xagga afka iyo af iyo adin iyo muuqaalka kore ninka isagoo awoodona wuu muujisan ama asagoo issoo xixo oo kafankiisa yaasiima ninkii markaa isagoo cabsadana dhihi mayna munaafiq baa tahay iyo gaal baa tahay iyo zindiiq baa tahay lianna wuxuu ku nooleeyay fii daari kufrin khaa'if calaa nafsihi macnaha inaad kala fahantaan muhiim jiddan wey laakiin kownuka fii daari kufrin aad tahay khaa'if calaa nafsihi waa maalihi gaalnimo kuu bannayn mayso alkhashyatu cala almaali waalahli gaalnimo kuma waa khashyo guud laakiin marka dhab lagu siiyo ee cubdi lagu bodo lagu lalmiyo markaasi waxaa wey ikraah baa yimid laakiin cabsi guud baa iska jirta oo saasaa berihan lasu fifiirshaa oo telefoonnaha la dhagaystaa gaalnimo looguma dhici karo warkaa inaad fahantaan muhiim jiddan wey axad muslimiinta ka midoo qabana ma jiro qabla haؤulaaءi اlmuxlixidiina wالzanaadiqa almuntasibiina ilى اlislaam hawshaa waa in la fahmo baqdo iyo cadaawa loo kala qaadaa marna isku mid baa laga dhigaa baqdaha iyo cadaawadda ictiqaadka ee qalbigaada ku jirta waa inaan marnaba aysan kaa zuulin ama mustadcaf noqo ama mukrah noqo ama daaru islaamin wa duhuur joog ama daaru mahaanatin wa joog taasi waa asaas min iimaanika laakiin cadaawada muujinteedii af iyo adinba waa hawl ku xidhan tabartaada qudradaada awooddaada ku xidhan weeye ninku asagoo isoo maqiiqana waxaan leenahay axsanta ninka asagoo cabsade ruqsaystana waxaan leenahay cudurdaar baad leedahay waa in la kala fahma laakiin hadduu gaalnimo hore ugu boodo maxaa jira shalay baa telefonkayga la dhegaystay waa lay yeedhay waa lay soo fiiriyey maxaa jira hebel baa habeen hore lala kacay hawshaasi gaalnimo ma banayso waa in lagu baraarugo mashruuca aan ka hadlayo waa mashruucaas nisaacuna meeshu ka socda ma aha meesha ayade kufri baa la rabaa in lagu banaysa waxaan ku dhex nool lahay nairobi baan ku noolahay suu nabiga ugu noolaa mako haddee nabigu maku ku noola iyo saxaabo waan la baqdhabahayo oo waa la jilciyey rag baana sidaa ku dhammaaday iyo gabdho muslimaada kufrina nabigu ooma bannaynin marka waxay noqon man adlaqa linnaasi maa lam yudliqhu lahum rasuulu اllah faqad jaءa bishariicatin haaniyatin jadiida waa in lagu baraarugo qadiyadda ayada asalka aan bidacda kula dagaalana sidaas weeye qaacidadan ayada hataa baabulbidac markaan marayno waxaan kaga farxaanaa muxuu aha ashaaciro iyo qubuuriyiin iyo suufiyaan ku jilcinnaa mawliid bay dhigahayaan markaasaan dhahaynaa waxaan ma bannaano xaaraan weeye bidco weeye waxay odhanhayaan waxaa weeye tacdiim nebi maxamed iyo maxaba muujin iyo jacayl iyo waxaa weeye awliyanimo alla jacayl weeye nebi maxamed baan tacdiiminaynaa waxaa lagu odhan saxaabada iyo muslimiintii xilliga hore joogay nabiga soo maysan jeclayn haa idinkiiy ayaga keebaa subanaha jeclaa ayagaa naga jeclaa bishaaaati اlacdaaءi wاlmushrikiin idan sababkii jacaylka idinku hadda aad sheeganaysaan xilligaa waa jiray laakiin maxaa mawlid loo dhigi waaye maxaa loo dabaaldegi waaye maxabada iyo tacdiimka iyo tabjiilka iyo tawqiirka iyo ixtiraamka nebi maxamed waxaa weeye xilligaas buuba ka xoog badnaa xilligan dadkuna idinka iimaan fiicnaayeen laakiin wasiiladan dabaaldega ah iyo damaashaadka iyo xoolo gowraca iyo mawlidkan iyo hawlahan hawlihii krismaskoo kale ah waagaa maxaa loo samayn waaye man adlaqa linnaasi maa lam yudliqu lahum rasuulu اllah maca wujuudi اlasbaabi wاlmuqtadi cinda daka faqad jaءa bishariicatin aaniya waa in lagu baraaga qadiyadda ayadaha ma aha wax kufriga keliya ku saabsane usuul caqaa'id wa usuul bic bay qaacidadu gashaa waa anf soomaaliya qaacida dadkuna way isoo fahmeen dib ha igu celin had ninkaan fahmayna farta ha taagto gabagabadu inahaas baan oga eh, jeedaa waxaa laga muraajacayn karaa macnaha asaga tafsiirka ibn majar aabari mujaladka labaad aayadda markuu fasirayo waxaa laga muraajacayn karaa tafsiirka waaxidi basiidka mujaladka shanaad waxaa laga muraajacayn karaa eh, eh, tafsiirkiisa mxuu ahaye alwajiiz mujaladka asaguna koobaad logu laaban karaa markaan soo gabagabeeyo culummadu qayb dhaha aayatu aali cimraan waa ka aayati اnaxli wاtaqiyatu waa kalikraahi waxaan ikraah uusan banaynin taqiya ma banayso waxaysan taqiyo bannin ikraah ma banneeyo marka waa lafdaani mutaraadifaani limacnan waaxid culummo qabta taqiyadu iyo ikraah iyo culummo yidhi ma ahe taqiyadu waxay khusaysaa muslimiinta ku nool fii daari kufrin mustadcafiinna ah shaaficidu waxay ku daraan xataa haddaan daar islaam ku nool lahay oo dowlad mubtadaca waddanka ay qabsato jahmiyo oo kale muctasil oo kalea qabsaday sunniyiintiibaa sarirta hoosteeda la geliyey caq baa la saaray nafti baa haysa xaqoodii iyo tawxiidkii iyo sunnadii iyo wanaaggii ma muujisan karaan jaa'ir taaqi oo daalima ku taagan sidii axmed ku dhacday iyo jamaaca min asalaf xilligaa iyada laftirkeedu waxaa shaqayn bay leeyihiin attaqiya oo waa maxay cadaawadda aad u qabto gaalkan ama murtadkan waxaad muujisa markaa tabar iyo awood aad hayso waa min baabi اlamri biاlmacruuf wالnahyi can اlmunkar munkarka waxaa la isku ogaa ninka awoodo falyugayirhu biyadihi ninka aan awoodin fain lam yastaطic fabilisaanihi marka u dambaysa fabiqalbihi wey qalbigu asagu waa biyo kama dhibcaan labada kaleo marka carabka ama yadda-ana waxay ku xidhan tahay awooddaada iyo tabartaaday ku xidhantahay hawshaasi marka qadiyadaasi waa un qadiyad in lagu baraarugo loo baahan yahay aad iyo aad ee munaasabta in lagu baraarugo ragga qadiyadda aad u sharxay waxaa weye ka mid ah sheekh usain ibnu teymiya hadalka u fiican minhaaju sunna baad ugu laaban kartaan mujalladka lixaad afar boqol labaatan iyo lix waxaad ugu laaban kartaan badaaciulfawaa'idka ibnu qayim mujalladka saddexaad sagaal boqol afartan iyo labo ibnu qayim wuxuu leeyahay wa macluumun ana tuqaata laysat bimuwaalaatin ولكن لما نهاهم عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهم ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال إلا إذا خافوا من شرهم فأباح لهم التقية وليست التقية موالاة لهم والدخول هاهنا ظاهر فهو إخراج من متوهم غير مراد معناها وحاول مركان soo gaabiyo ilaahay aayado badan oo dhowr iyo toban ama labaataniyo ku dhow wuxuu ku hi gaalo gacal yaan laga dhiganin yaan weli laga dhiganin ha la gooyo markaasay muslimiintu waxay u qaateen gaalka haddaad mustadcaf tahay iyo haddaad qawi tahay mutamakin oo daahir aba laba goorba in lagaa rabo inay kaa soo ifbaxa cadaawaddu ay bannaanka timaado oo cadshantaada la baxdo ood indha caddayso oo labadaa ka ubrisan inay waajib tahay markaasaa laydhi maye ninkan ka rabna asagoo ay laasim ku tahay inuu cadaawadda muujisto oo bannaanka uu soo dhigay warkiisa waxaa weeye almutamakin alqawiy aلظaahir ama almustadcaf waxaa u bannaan inuu qariyo iimaankiisa xataa inuu qariyo ka mu'mini aali fircawn wa mir'ati fircawn ataqtuna rajula an yaquula rabbi allah qowm waxaad ku dhex noosha gaalaa iimaankaada qarsan maxaa taad adigu ahayd nin ahay maxaa tahay adugu soomaali baan ahay uba bixi maysehe muslim baan ahay iyo diintoodu waa islaam ku gaaloobi maysi leanna waxaad ka baqaysaa haddaad tiraada muslim baan ahay in xisaabo kale ay soo baxaan culculsoodon tabar u haynin marka mararkaasoo kale in la dusmaysto oo ninka la wareejiyo oo la wareeriyo way bannaan tahay laakiin ninka asagu bannaan joogay ee tabarhaya waxaan leenahay warkaadu inuu bannaanka yaalo walbaqdaau abadan iyo cadaawadu bannaanka waa inay yaallaan labadaa mas'alo in la kala fahmo waa muhiim jidda waxaa kaloo macnaha tilmaamay shaikh اlislam ibnu taymiya wاtuqaatu laysat ban akdiba waaquula bilisaani maa laysa fii qalbi faina hada nifaaqu walaakin afcalu maa aqdiru calayhi qadiyadii buu ka hadlay wuxuu leeyahay maxaa jiray wuxuu ihi wakitmaan اdiini shayءu waidhaaru diini اlbaطili shayءu aakhar fahada lam yubixu اllahu ila liman ukriha inaad diin baaila kufri muujisato xaqina aad qarsato waa laba kala baab inaad diintaadii iyo xaqaadii aad qariso oodan bannaanka soo dhigin waa mas'alo lagu ogol yahay cinda aلضacfi wاlistidcaaf ka mu'mini aali fircawn iyo wixii la halmaalay iyo muslimiintu markay diinta qarsan hayeen mustakfiintii maka ku noolaa oo kale inaad laakiin shaygii baailkaa samayso ood kufrigu ku dhacdo oo sanamkii caabuddo oo gaalnimada aad qaatadu wejiga soo saarato war waa sidee marka lagu yidhahdo aad tirahda e miyaa taqaanaa fiqu aqaliyaad wax lahaha jire hawshaasi hawlay diin qabta ma aha waa lagu baraarugo hawsha ayadaa ah. inaad macnahan ujeeda fahanteen baa ila tahay farqun bayna almunaafiqi wاlmukrahi mukrahu asagu waa ninka la qasbay ee la dirqiyey mustadcafka ama ninka u bannaantahay cadaawaddu inuu qariyana waa ninka khaa'ifkae markaa qudriya awood aan lahayn ee mustadcafka ah ninkii musalcafka wuxuu xaq uley u bannaan inuu wixii muujisto wixii ka soo gaadhana uu u dulqaato ajri ilahay ka siiy afdal ah haddii maanta gaalnimo lagugu qasbo lagugu dirqiyo inaad ku dhawaaqdana waadleedoo samayso tarakhusan inaad diiddoo tiraado intay naftu igu jirto dibnahayga laga maqlimayo gaalnimo inaan ku dhawaaqay idila ama idaayana garbaad u leedahay sida khubayb ibnu cadiyi uu sameeyey oo ummu camaar ay samaysay oo odaygii yaasira uu sameeyey oo asxaab alkhduud alana uu ku ammaanay iyo rasuulkiisuba macnaha waa in la kala fahmo ninkaasi asagu inuu fadli badan yahay ragoo dhanna ka fiican yahay muran ma laha wadaado dambeo aamido khilaafkan khilaafka muctabar ma aha xaafidku xataa ha tilmaama sal ma laha ninkii asagu cabsaday ee xoogow garhkii soo gaabiyey ee sarwaalkii dheeraystay ee shaarubtii la baxay war waa sidee haddii l kuwan aan ka cabsanayaa yidhi waa fasaxan yahay warka inaad fahantaan wey ninka asagoo coofka karka sii daayey ee shanleeyey shaarubtiina gaabiyey sidii ilaahay rabay sarwaalkiina fuulinka kore geystay warkiisuna caddaystay ee qable sidii la dhibayna ahlu khayr wey hawlaha waa inaynu kala fahanno haddii laakiin wixii laysku khaldo waa dhib badan baa ka dhacahaya masalada haddii aad fahantee maslo labaad baan u guurahayaa waxay tahay muslimiintu waxay ku ijmaaceen murna uusan lahayn ruuxa muslimka ah ee fii daari kufrin ku nool hadduusan diinkiisii iyo islaamnimadiisii uusan muujisan karin xaggana uu awooday inuu hijroodo meel u hijroodana uu helayo waxaa waajib ku ah inuu hijroodo ijmaacaasi waa ijmac musallam ah in aladiina tawaffaahum malaaikata aayaddaasi ayadihii ka dambeeyey baa qadiyada lagaga hadlay haddii laakiin ruuxu uusan qaadir cala alhijra uusan ahayn ama meel mahjara uusan helaynin laa yastaiicu xiilatan walaa yahtadi sabiilan uu yahay mustadcaf weeye caajis can alhijra ama waa hayru qaadir idan diinkiisii ma muujisan karo waana qaadir cala alhijra ninkaasi waxaa waajibka an yahjura laba nin baa soo hadhay nin qaadir calalhijri ah oon hijroonin oo weli waddankii gaaladii dhex jooga iyo nimaan qaadirba ahayn sida haweenkii iyo caruurtii iyo odaygii waayeelkaa ah iyo ama adooba xoog badan oo dhaqaaqi kara yaa meelaad u hijrooto meeshan dhaantaba aadan haynin wixii oo dhan baa isku mid noqday marar badan bay dhacday garbo siman idan ruuxi asagu qaadir ka hijroon waayey waa caasi kii aan qaadir ahaynna waa nin aan dembi lahayn warkaa waynu fahanna ila tahay labadii marka kii caasiga ahaa iyo kii aan dembiga lahayn ee labadiiba waddan gaala hoos joogay nimankaasa waxaa la yidhahdaa hee mustadcafiin diinkii ma muujisan karaan gacanta saraa laga leeyahay idan ama caasi ha noqdo ama yuusan noqonin labadu waxaan leenahay mustadcafiin weeye waddan gaalo oo ka awood badan oo lafahooda u cabsanaya mararka qaarkood ama xoolahoodii ama ahalkoodii bay dhex joogaan idan waxyaabo ruuxan xooga badan ee waddan islaam jooga ama awoodda badan aan u bannaanayn yaa asaga u bannaan lixaalatin istitnaa'iya waa maxay xaaladda u bannaan cadaawaddii buu qarsan karaa mudaaraad buu isticmaali mudaaraad gaaladi hadalka u dabcin waxaad u muujin inaadan colaad badan u qabin waa mudaaraad ah dhihi maysid waad fiicantihin idinku ahlu tawxiid ba gaalnimo wey haddaad saa tihaado kufriya gaalnimana ka qadan maysid laakiin cadaawad cadaawaddii iyo firfirkii kaa duulahayay iyo dhimbilihii baan leenahay jeebkaada ku cesho meesha meel dhimbile la sii daaya maahe ninkii sii daayana balaaya ka raacayse idan cadaawaddii in la muujistiyo colaaddii ayaa inaad qarsataa xaq u leedahay hadalkii adkaa iyo akladkii iyo ashadkii baad xaq u leedahay inaad aad ka dhigto mulaayano musaanaco mulaatafo mudaaraad idan taasaa waxa leedaha attuqaa fiqu اlistinaa'iyaat iyo fiqu اlaqaliyaatna waa intaa laakiin gaalnimo weyn fiqu laqaliyaat ma banneeyo fiqu listinaa'aatna ma banneeyo fiqu listidcaafna ma banneeya waxaa banneeya ikraah keliyaa banneeya ikraha marka adoo ama taqiyo hoosgeli ama istidcaaf hoosgee meesha tunta la aad waxaan ikraahin gaalnimo kuma bannaanaato qadiyada ragga aad u sharxay waxaa ka mid ah ee masaa'ilka kala farqiyey alimaam najmudiin alghazi kitaabkiisa xusnu tanabuh lima warada fi tashabuh mujaladka shanaad lixdan iyo afar kitaab ruux libn اlqayim mujaladka labaad laba boqol konton cafwan lix boqol konton iyo labo alimaam albukhaari baab buu caqiday fii kitaabi اladab saxiixiisa baab اlmudaaraati maca الnaas xaafidkun intuu ka hadli karaybu qadiyada ka hadlay mujaladka tobnaad an boqol afartan iyo afar baa loogu laaban karaa abudarda ayaa aaaar dhowroo ka timid waxay tilmaamaysaa macno ah innaa lanakshuru fii wujuuhi aqwaamin wa ina quluubanaa latalcanhum wuxuu ihi dad baan u qoslayna u dhoolla cadaynaynaa annagoo qalbiga ka lacnadayna tan maxaa la yihahdaa mudaaraad baa la yihahdaa leannu ninka haddaad tiraado khaain tuugaa tahay qab madaxuu kula kacaaya indhuhuba kaala soo bixi hawshu waa hawl khatara marka waad u qosli dhoola caddayn waad soo dhaweyn shahad u shubi idan waxaa la yaha waa in ruuxii muxuuah la sasabo ama la bambalasiyo waxaad dhihi jirtee ama la marmeeliyo ama margeed loo saaro wa ina quluubunaa lata quluubanaa latalcanhum waa maxay waa mucaadaadka hoose ee qalbiga hoose ku jiray ka asagu zuuli maayo nin buu nabigu i bisa akhulcashiira markuu soo galay nabigu muxuu sameeyey wuu soo dhaweeyey nabigu waa isu dabciyey caasharhum mucaasharata almuslimiina almukhlisiin nabi allo waa sidee baa layihi markuu maqnaana waad hawsha ninka waad weerartay markuu sooga waad u dabcisay nabigu wuxuu leeyay markii uu bannaanka joogana wax sharkiisoon ka baqayan ma jiro markuu soo galayna haddii uun hadda wax laga sheego kor buu u booda ama wuu afnijaasan ama balaayo dhigiba idaa xaaladihii baa isbedelay mulaayarada noocaas oo kale ah ama mudaaraadka noocaas oo kale ah kuu bannaan cinda alkhawfi wاlاstidcaaf iyo wixii la halmaala laakiin gaalnimo kuu banaanan mayso idan mudaahanadu ayadoo waa maxay marka lasoo gebagabayo waa inaad gaalki iyo faasiqi la dhaqanto una muujiso wuxuu wato inaad raalli ku tahay alridaa bimaa fiihi maca cadami inkaarin calayh haddaad tidhahdaa duulaanka aad muslimiinta ku haysaan iyo baabi'intaad wadaan baan raalli ku ahay waana taageersanahay gaal baa tahay laakiin haddaadan mucaaradin muslimna aadan waxyeelin oo sidii diidiinkii madaxa aada laabto waxba kuuma haysano soo in la kala fahmo macnahaas ma ah yaani maxaa jira wadaada nusray muslimiinta kugu lahaayeen gaalkana cadaawad buu kugu lahaa bannaanka taal laakiin madaxii baa sidii diinkii laabtay mxuu ahay diin baalkii soo diin lama odhan jiri madaxii baad ceshatay waa sidee baan waan cabsan baa tahay xaaladda waad aragtaa shalay hebel baa laga kala farxashay kanaa dhacay waa la isbaabi'inhaya anugu marka muslim waxba yeeli mahay gaalkan indhaha ku taagma waan foorarsanhay waxaan leenahay waxaa tahay muslim hee mustadcafa fiqu laqaliyaat baad gashay laakiin haddaad waa hawshaas marka waa mudaaraad mudaaraad baa la yidhaha midaasoo kale ama waxaa la yidhaahdaa ilaa an tattaquu minhu tuqaa ama tuqaad iyo taqiyaa la dhahaa ama fiqul istidcaaf waxaad ku sheegteen baa la dhaha waxaad unta dhaha laakiin haddaad gaalka iyo faasiq u muujiso wuxuu wadee kufri ama fisqi inaad haalli ku tahay taageersan tahayna wuxuu ruuxuu wada hadduu gaalnimo ahaana gaal baa tahay wuxuu wada hadduu fisqi ahaana maxaa tahay faasiq walaakin man radiya wa taabaca iska ilaali almutaabacatu cala alkufri aw iridaa bima calayhi min kufrin aw fisqin laakiin haddaad eh, bustaha wato waaan leenahay ninkuma iska cararay oo iska cabsaday mise khowf xaqiiqa aa jiro hawshu waa halis khawfkii haddii nin walba ha loo qiimay isku khoof lama aha nin baa kabarayda boodda ka carara nin baa muradu soo dhaqaaqayme wax kale aan ka waabanaynin nin walba cabsi suheer bay taagan tahay ninka haadkaroorkee asagoo keliya weynahana wax lagu xisaabin maayo geesi tariiqa mee lagu diina wa lagu isaain ruuxa dhadhexaadkee aashi darira ishii aataha ninkaasa wa lagu qiimayn warka waad fahanteen bay ila tahay nin waxaa jira muxuu ahaayey rag waxaa jira ilaa naynta eidkii masaajid aan ku tukanin ilaa naynta eidkii masjid aan soo gelin baa jiro ku tukanin masjiday waabiye leeyihiin macnuhu ugu tukan waayana waad garanaysaan bay ila tahay hadda waxba anu sharxi maayo two thousand one ki ilaa yoomina hadaa nimanaan jamaacad imanin baa jira ninka noocaas nin waalo wayaa nin asagu waxaa jira meel kastaba isku tuuri asagoo ninkaa laftirkiisu waxaa weeye lama raacin kara baabuurku saaran yahayo waa lagu baaba'ahaya dhexdhexaad gabagabadu waxaa weeye haddii xaalad cabsi jirto ama mustadcafiin aan nahay inaan uun calankii taagnaa iyo warankii aan tuurayna iyo afka iyo dhimbilihii iyo naarta aan afuufayna aan ka gaabsanno wax noo bannaan weeyo oon hawshii aan hoos fiirinno ninka asagoo indhaha taagana waa fasaxan yahay labadaa qadiyood waa in la kala fahmo marka almudaahana waa mucaasharaة اlfaasiqi aw اlkaafiri wa idhaaru ridaa bima calayhi aw mutaabacatahu calayhi inaad wixii ku raacsan tahay ama aad raalli ku tahay ha muujine inaad raalli ku tahay ama aad ku raacsan tahay waxaad muujin kartaa keliya he fii xaalaة اlikraax waa muujin iyadu qalbiga ma jirta hadda taa waa mudaahano hadday macsiyo tahayna waa macsiyo waaad ruuxa ku raacday hadduu kufri yahayna waa kufri ama almudaaradu waa maxay waa alrifqu biljaahili fi اtacliim wاlfaasiqi fi nahyi can ficlihi niman khamre cabi baad soo u timid oo baasha ka burbursiinhayo murtadiin soomaaliyeeda ama gaalo waaweyn oo kale ah haddaad tiri kuwan fooda haddaad geliso ood la hadasho amay ku dilaan ood iskaga aamusto ood shahada iska cabto ood muxuu ahaaye kalluunka haddaad deliigto iska dhaqaaqdo maxaa tahay hawshaana ay hawl culus tahay fuqul isticaaf baad gelaysa haddaad tiraada waad fiicantiina baasha nuuga oo jiida heer sare weeye anugu haddaan jaanisalo waa ka faraa xalan lahaaye taa iyadu ma isku baabba ninkan waa cabsado aayar buu dhasiiyo waa gambiyey ninkana wuxuuba sameeyey shirki fisqigii iyo xaaraantiiba wuxuu muujiyey inuu hee raalli ku yahay raalli inuu ku yahay hadduu muujiy asagoo qasbanoo aka lagu hayo ama muxuu ahaaye xabsi la geliyey ama la xidhay ama la garaacay ama loogu hanjamay bur lala dul taagan yahay wixii la halmaala suwarkii ikraaha waad garanaysaare waxaan leenaha ninka waa mukrah waana fasaxan yahay khamrada ha ammaana ma ahe ha cabo ha daldalo mar hadduu mukrah yahay laakiin cabsi iyo wixii baabulmudaaraad kugu bannaanaa keliya muxuu ahaaye kuu bannayn maayo kufriyaadka kufriyaadka igraaman baa banneeya muxaramaadka kale iyo tarku bacd اlwaajibaat nusrat اlmuslimiin waa waajib laakiin marar ka tegi kartaa waa goorma idaa kunta mustadcafan waajibku saraabu ahaa laakiin ma awoodo inaan gurmadaba ama waxtaraba waxaan u awoodo waabaan cabsanhaya idan waxaan leeyahay baabkaas waa furan yahay laakiin haddaad gaalada weerarkoodii iyo dhibkay muslimiintu ka qayb qaadato ood faylasha geysood gudbiso gulufka iyo weerarkiina raacdo oo tiraa waxaan ku jiraa baabun fiqi aqaliyaat ka warrama warka asaga ah. inaan isku waxaan isku dayaa inaad ifahantaan ilaa af soomaaliya baan ku hadlahayaa <clears throat> marka labadaa baab in la kala fahmo weeye ku adkayntii gaalka hawsha ku adkayn lahayd ama wuxuu haya aad ku inkiri lahayd ama in hadalka loo dabciyo oo loo solxiyo ayaa kuu bannaan cinda aldacfi wاlkhawfi laakiin in kufrigiisi iyo fisqigiisi iyo gaalnimadiisi lagu taageero loona muujiyo inaad taageersantahay ama aad la samayso waxaa un banneeya ikraah khulaasadu marka markaan soo gebagabayno waxaa weeye tarku idhaari اlcadaawati lilkaafiriin ayaa waxa kuu bannaan iyo ruksadu ay tahay cinda alistidcaafi wاlkhawf amaa kufriga samayntiisii iyo taageeridiisii iyo ku raacidiisii waxaau baneeya keliya ikraah baa baneeya howlahaasi inaad waaan isku daya aad macnahaasi uun hadda fahanteen bay ila tahay waxaan u gudbayaa masalo kale oo uun khulaaso iska ah haddaad gaalka oo saddexaad mise afraad weeye saddexaad goormaa la muujin karaa muwaafaqat اlkaafiriina calaa maa hum calayhi waxaan soo gebagabaynay in aadun muujin karto hal xaala keliya cinda اlikraah saddex xaalay hawsha noqon karta haddaad muujiso muwaafaqaة اlkaafiriina calىa maa hum calayhi ظaahiran wa baainan gaal baa tahay waa xaalad dhammaatay kufrigii iyo shirki iyo gaalnimada inaad qaatood qaayibta raallina ku taad muujisay ظaahiran baad ka muujisay qalbi ahaan iyo caqiid ahaanna waad ku qanacday faadharta muwaafaqaة اlmushrikiina ظaahiran wa baطina faanta kaafiru walow kunta mukrahan mukraba aad noqontida aad noqontida gaal baatay lanno qalbigaada yaa qasbo wax gelin kara masalada waa xaalo xaaladda labaad waxaa weeye waxaad muujisay muwaafaqaة اlkaafiriina min xayثu الظaahir maca mukhaalafatika lahum fi اlbaطini tafsiil baa markaa geli waa xaalada labaad gaalada waxay wateen inaad taageersantaoo raalli ku tahay baad muujisay adoo qalbigii hoosta ka diidan oo ka necaboo diidahay laba mid weeye markaa inaad mukraha tahay iyo inaad ahayn baa loo kala qaadi mar haddaad muujiso wuxoodii xumaa iyo kufrigoodi iyo gaalnimada inaad taageersan tahay ama aad ku raacsan tahay waxaan leenahay ma mukrah baa tahay mise ma tihi haddaad mukrah tahay waad badbaaday ilaa man ukriha wey haddaadan mukrahayna gaal baa tahay ilan warkaasi waxaa wey waa in la fahmo idan xaaladdii saddexaad waa maxay inaad gaaladu taageersan tahay xumaantoodi madan muujin daahiran walaa baatinin midnaba in aad taageersan tahayna maadan muujin adoo hoosta ka neceb oo mukra ah ee waxaa weeye gaalada kufrigoodii maadan inkirin waad ka aamustay durbaankoodii iyo shirkigoodii iyo kufrigoodii iyo balaayadooda omadan bixin waajibaad iyo xuquuq muslimiin kugu lahaayeenna omadan dhaqaaqin war waa sidee marka lagu yidhina waxaad tihi niyo waan cabsaday ninkan waxaan leenahay maxaa tahay cabsidaa uu sheegay hawl jirta hadday tahay oo waaqiciisoo bannaanka taalla mustadcaf ninkii bannaanka issoo dhiga asagoo hawshii fooda geliyee dhib ka soo gaarayna ahlu khayr weeye waa ninkii munkar arkay ee hadduu radiyey in la dila ka cabsaday ee radiye la dilay ee nabigu ku magacaabay sayid shuhada iyo nin ruqsaystoo iskuga iska cabsadoo duurkiisa galay masaa'ilkaasi faahfaahintooda waxaa loogu laaban karaa alawsad libni mundir mujalladka saddex iyo tobnaad iyo toddoba iyo ta'wiilaad ahli اsunna ee tafsiirka loo yaqaan mujaladka labaad saddex tawiilaadka ahli sunna cafwan fii tafsir اlqur'an alcadiim mujaladka saddexaad ee labaad saddex boqol sagaashan masale afraad baan u gudbahayaa usuusha unbaan rabaa inaan tilmaa tafaasiil kama gaadho masale afraad waxay tahay muslimiinta ku nool waddan gaalo oo gacanta sare laga leeyahay xaggana ay cabsanhayaan waxyaabaha loo ogolyahay waxaa ka mid a ah, muwaafaqatu lmushrikiina waalkaafiriina fi zayi daahir libaaska gaalada yaan la shabihin libaaskooda iyo qaab socodkooda iyo dharkas ay u xidhaan iyo cidiyaha ay la baxaan iyo garhka ay xiiraan iyo shaarubahay daystaan iyo dharkay qaataan yaan la qaadanin culimmadu waxay leeyiin waxay hawshaa waajib tahay mukhaalafatu lmushrikiina fi libaasi wazayi اdaahiri walhadyi اdaahir waxay waajib tahay markaan daaru islaam joogno oy gaaladu dulaysan yihiin oo jize laga qaadahayo oo meel la saaray oo dulli iyo ay markaasi ayagu ay ka muuqato ihaane iyo ihaanays iyo taxqiir yaa ruuxa muslim waxaa laga doonayaa casiis shariifoo sanka taagahayo inuu noqdo gaalkuna uu daliil noqdo marka ayadana aan isku labis noqono isku qaab noqono lama ogolo zunaar iyo bayl iyo hawla ayaga loo xidha qaabka la yaqaanay marahayaan laakiin markaan waddan gaala ku noollahay ama daaru kufrin wa xarbin ha noqodo dowla muxaariba ama daaru kufrin mujaradda ha noqotee in libaaska iyo tashabuhi noocaas ah gaalada lagu eh, khilaafo waajib sharci ah ma aha bay culamo badan marahayaan haddaba marka waxaa kuu bannaan inaad sarwaalka dheeraysato weeye maxaa jira meelahan toonkan ka shaqaysta oo sariflaan ahayo haddaan bahalka gaabiyo waa la islaacahayaa marka cirhbahaadan geynhayaa sarwaalkan waxaan ka xidhanhayaa marqasaarka meesha maydhaqa aan ka xidhanhaya maxaa jira gaalada qaabkaa u labista ninka aan saayayna lacagtiisna waale asaguna khatar weeye shaarubtu yuu daysa garhkana waa xaabiyey safkuruna kutukur waa sidi meeshaan joogno soo ma aragtid buu ku leh hawlahaasi iyaduna waa masalo fiqiyaadkiinna ka mid ah hawlaha ragga qaarka isku adkeeyaan sida ayagoo jooga beledulamiin ama nebi maxamed hoos jooga iyo madiine hoos jooga ama dowla islaamiya alkhilaafa raashida hoos harsanaya hawshaasi meesha ma taal sidaa loo badan ama raajixa ah gaalada waxaan ku khilaafaynaa fi zayi walibaas daahir waxaa looga jeedaa waxaan markaa aan libaas diineed ahayn waxay xidhaan macata macata baan xidha hawshu ma ah waxaa laga leeya waa dharka caadiga ah qaab lebiska caadiga ee caadaadkooda a laga hadlaya lebiska diineed ay qaataan ma aha ka asagu gaalnimo wey saliibi macataba meesha ku xidha anigu maxaa jira sariif laan haa tiri waxaan leenahay gaal baa ta wixii waa inaad kala fahanto war qaablabiska qamiiskan lagu taagan yahay sida adagoo jooga muxuu ahaye sacuudiga jooga shardi ma inaad ku taagnaato sarwaal dhuubanoo kugu dhegganooyo xiniyihii bannaanka yaal haddaad xidhato xaggana aad suuqa dhex boodo culuma waxay odhan hayaan way bannaantahay laakiin markaad salaada gelayso waxaa weeye inaad maro fiican qaato weeye cawradii baa ilan muuqanaysay laakiin ayago ku dhex jirkooda sa ayago aad u dagto xaggana dhibkooda oga badbaato itiqaa'an min sharihim waxaa lagu waafaqi karaa fi libaasi daahir itiqaa'an min sharihim aw khawfan min sharihim waxay waajib tahay in la khilaafo gaalada libaaska iyo labiska lagu khilaafo wixii caado ku saabsan iyo diinba ay waajib tahay markaan daar islaamiya awood aan joogno ayaguna aan kala soocannahay markaan fii daari kufrin ku noolay xarbiyatan aw hayra xarbiya dharkii islaamku lahaayee quruxsanaa iyo labiskii goonid ah haddii la qaatana aad ka baqaysa dhib inuu ku soo gaadho sidoodaad u labisan marka ayada ah hawshaasi waa in lagu baraaroga qadiyada waa hadday cabsi xaqiiqa a ah jirto qadiyadaasi shekhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay ina almukhaalafata lahum laa takuunu ilaa maca duhuuri اddiini wa culuwihi kاljihaadi wailzaamihi وإلزامهم بالجزية والصغار فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم فلما كمل الدين وظهر وعلى شرع ذلك وحول ومثل ذلك ومثل ذلك اليوم low ana almuslima bidaari xarbin aw daari kufri ayri xarbin daari kufrin hayri xarbin lam yakun ma'muura biاlmukhaalafati lahum fi اlhadyi الظaahiri lima calayhi في ذلika min الضرر bal qad يustaxab للرaجuل أو يجiب عaليه أn يuشhaarikahم أحياaنا في hadyهim الظاahر إida kana في ذلika مaصلaحaة diiniyaة min dacwatihim ilى الdiin ninka qamiiska weyne garhka wey ka cararhaya taa laakiin suud soo qaatay iyo tay garhkana soo xirto sharobana aad taagto wayba ku dhegaysanree magaalay ku moodahayaanoo balaga dhacday way kuu soo joogsan haddaad qamiis xaramayn ee dafa la soo istaagtana way kala yaacahaya waad u labisaan hawshana waad ka dhaadhicin ilna daartu daaru islaamin wacizatin wahalaba ma ahe xaalaad baa jira saasuu sheekhu leeyahay bal inay waajibtaan laga yaaba wuxuu idhi ida kaana fi dalika maslaxaة diiniyaة min dacwatihim ilى اdiini wاliطilaaci calىa baaطini umuurihim jaasuus muslimiintu soo dirsadeen baa tahay oo sir iyo xog raadi lagu yidhi haddaa adoo wadaad oo labisan oo garhkaadu dheer yahay sharuubtii kuu go-an yihiin oo sarwaal gaaban iyo macawiis gaaban iyo qamiis xaydan qaba aad soo dhaqaaqdo wan la kala yaaci sirtana waa lagaa qarsan haddaad iska dhigta nin ciyaal yooyoho ciyaal macmaloho qaadka xiran oo muuqlaysan oo dhacdhachayana dareen lagaa qaadi maayo waad ismuuqlaynaysaa si aad xogta u hesho muslimiinta aad xog fiican oo u gudbisa lanna maslaxa ku jirta daartuna waa daaru kufrin daaru mukhaalafati mxuu ahay wanahyi can tashabuh lkufaari ma aha sheekhu halkaas waa inay hawshaas ka dhalin insilaakh daad wadaadka wax kasta baneeyey hawshaas yaan lagu aafoobin waa in dawaabideeda iyo xaaladeeda lagu qiimeeyo lagu qaydo nin walbana diinkiisa isagaa mas-uulkaeh diintiisa usaskaga ciyaari calى baطin umur lakin xaaladay culmadu ka hadleen baan tilmaamayna calى baطin umuur min ikhbaar اlmuslim bidalika aw dafci dararihim can اlmuslim wanaxwi dalika min almaqasid الصaalixة wuxuu uhi faama fi daari اlislaami wاlhijra alati acaza allahu fiha diinah wajacala calى اlkaafirina biha الصغاar wاljizyaةa fafiha shurcat اlmukhaalafa وإida dahara ana اlmukhaalafaةa wاlmuwaafaqaةa takhtalifu lahum bاkhtilaafi الزamani wاlmakani daharat xaqiiqaة اlaxadiiثi fi hada mar kale wuxuu le walow jaءa jeyش kufaar walaa yumkinu dafcu sharihim can اlmuslimiina ila bilubsi iyaabihim fadafcuhum bilubsi iyaabihim khayru min tarki اlkufaari yajuuluuna fi khilaali الdiyaar khawfa min atashabuh bihim fi اhiyaab man tashabaha biqowmin fahuwa minhum baad la taagantahay markaasaa tihi dirayskooda dharkooda xidhan mayno haddaan dharkooda xidhanno waxaa ka dhalan lahayd inaan nimankaa jebinno ama aan dhib u geysno na aamino aan ka farxalano sheekhu dharkaa la xidhan bur waan laga farxalan dharkooda inti la xidho yaa layska dhicin hayaa faahfaahinta waxaa lagu laaban karaa daru tacaarud alcaqli wاnaqli mujaladka koobaad laba boqol soddon iyo kow iyo iqtidaa siraad almustaqiim limukhaalafati asxaabi aljaxiim mujaladka koobaad afar boqol toddobaatan iyo kow gabagabadu waxaan ku gabagabaynaynaa usuushaasi afartan soo maray afarta qaacido ahayd qaacidada koobaad muslimiinta maanta ninka u banneeya shay aan nabigu u bannaynin shaygaasoo cillada maanta lagu bannaynaya waagaa ay jirtay wuxuu la yimid shareeco cusub oo nebi maxamed shuqul ku lahayd qaaciday ahayd qaacida labaad waxay ahayd gaalnimo waxay u bannaanaataa fii xaalatin waaxida cinda alikraahi keliyay bannaanaataa qaacidada saddexaadna waxay ahayd muslimiintu waxay isku waafaqeen murna aan lahayn in axaadiista iyo nusuusta marka la fasirahayee leedahay macnahaasaan ka qaatay iyo waxaasaan ka fahmay laba shardi baa asaasi ah shuruudda kale dagaal badan baa ka taagan aayadda iyo xadiidku macnaha waa in min xayu lafdi wadalaal lugawiya ay tusaan shardiga labaadna waa in macnahaas macna sharcigu aqbali karo oo qaadan karo oo qaayibi karo binaaan waictibaaran liusuuli diinina uu yahay qaacidada saddexaad ninkii aayadda iyo xadiidku ku fasira macno aan salafku ku fasirin tafsiirkiisa waa baail waana lagwi idan waxaan kaloo ka soo hadalnay xaalat alistidcaaf waxa kuu bannaan waxaa weeye cadamu idhaari اlmucaadaat ama waxaa kuu bannaan kitmaan اliimaani wاddiin ama waxaa kuu bannaan dhibkii aad gaalal ku hayn lahayd ama aad u geysan lahayd inaad ka gaabsato laakiin marnaba kuma bannaano adoon mukraha ahayn in aad muujiso gaalada inaad gaalnimada ku raacsantood ku qanacsantay ilaa an takuuna mukrahan xaaladaha in la kala fahmo baan soo maray usuushaasi kadibna masaa'il dhowra ayaan baraarujinay waxaan kaga bixi lahaa hadalka shubahaad dhowr ah oo dadka maanta yidhahda gaalnima idin banan ee ku yaaca yidhaahda ay daliishadaan dhowr shubho ilaa toddoba shubha yaa u caansan shubhada koowaad qisatu nabilaahi yuusuf oo dadka qaarkii ay ka muuqanaysa inay leeyiin nebiga ilaahay baa gaalnimada shirka ku dhacay kitaabkii duran nadiid baana kaga soo hadlay shubhada inay shubha baatila tahay wax jiran aysan ahayn shubhada labaad waa shubhatu saxaabigii jaliilka ahaa min xayu alcasri wاlidraak taabici ahaa min xayu riwaaya iyo waabqa marka la fiiriyo oo mxuu ahay min xayu istilaax najaash asxaama axmed annajaashi hawshiisii ayadna inaysan baatil toonsan lahayn waan iyadna soo maray kitaabka asagaan kaga hadlay kutub badan baa laga qoray waad ka muraajacayn kartaa shubhada saddexaad iyo afraad iyo shanaad saddex shubha weeye oo wada socota maxamed ibnu maslama markuu kacab ibnu ashraf dilahayay niman baa yidhi gaalnimo gaalnimo ku dhacay wuxuuna ogu dhacay limaslaxa waxaad marar badan dareemaysaa wadaadaha qaarkood in saxaabo iyo ambiyo iyo rasuul ay kula ordahayaan gaalnimo ayagoo soomaali difaacahaya nabi baa gaalnimo ku dhacay nabi baa shirki ku dhacay saxaabi baa shirki ku dhufleeyey nin baa ku booday waxaasoo dhan waxaa looga jeedaa in la difaaco mid soomaaliya warba aan loo haynin wuxuu yahay aan laga warqabin baa lagu difaacahayaa ama ixsaanan lidanni bihi maca isaa'ati danni biاlambiyaai wاlmursaliin asaxaabati wاtaabiciin hawshaa hawl khatara weeye ha layska ilaaliyo waxaan soo maray qawaaciddii afarta ahayd xadiidka kacab ibnu ashraf dilkiisa alyahuudi macnaha loo deliishaday lafdigu ma tusin shardi baa meeshaa ku baxay min shuruuط اlistinbaadi wa qawaacidihi ah lafdigu ma tusin labo macnaha ah gaalnimu saxaabigu ku dhaco way u bannaanaatay lilmaslaxana macno la aqbali kara ma aho liأnna اlkufra laa yajuuzu ila bilikraa ijmaacan qaطciya yaqiiniya biالnasi wاlkitaabi wasunna labadaa shardo istinbaadu waa la waayey qaacidada saddexaad baa imanayso in xadiidka lagu fasiro kufrigu saxaabigu ku dhacay limaslaxatin waa macno aysan ku fasirin axadu min asalafi saalix asna waa macno marduudoo baail ah tawiilka asagana waad ila fahanteen idan saddexdii qaacidan soo marayba xadiidkaasi hee waa laga waayey idan waa shayطaan baa idiin waxyooday iyo wadaada ashaaciray rag iskugu hajiro uu ka mid yahay taqiduuna subki iyo baajiduuna subki dabaqaadka waxay ku sheegeen wax la halmaalo oo sakaraada weji afraad baad ku jawaab waxaad odhan kartaa hadday dhacdaba inuu saxaabigu markuu doonabi allow ninkan aan soo dila ma doonaysa haa ii fasax adiga inaan wax kaa sheego suu ii aamino oo isku kala daadsho saan oga faraxasho waan kuu fasaxay aniga waxaa doonta iga sheeg buu nabigu yidhi ambiyada in la caayo wax laga sheego sabigu culum waxay dhaheen waa madinna ciladuna waa aladiyatu wadarar dhibka loo yu'duna almu'mina wاlmu'minaat in aladiina yu'duuna allaha warasuulahu lacanahum allahu fi dunya wاlaakhira walahum cadaabun eh, aliim mise cadiim bay aayaddu ahayd walahum cadaabun muhiin cafwan idan adiyadu ayaa manaadka ah xaq uu nabigu leeyahay buu ka tanaasulay kufriga meeshaa waxaa sallamnaa jadalan u buradaa wadaadka iska raa waxaa tira ma kufriga ku dhacay ahaa saxaabiga kufri kuma dhicin maxaa jira muxuu ku gaaloobay nabiguu cayaad leeda wax ka sheegay nabiga in la caya asaga ogolaaday hadduu asagu ogolaadayna kufriba ma aha lannu nabiga wax ka sheegiisu wuxuu gaalnimo ku yahay nabigaa dhibsanhaya oo allah dhibsanhaya oo muslimiintaa dhibsanhaya nabigu hadduu ku raali noqday in asaga wax laga sheego ilaahayna raalli buu ku yahay e muslimiintuna raalli buu ku yahay faintafa almanaau intafa alkufru liintifaa'i manaaihi wa cilatihi inaad isfahantaan muhiim jiddan wey qadiyadda ayada si kastoo loo dhiba meesha gaalnimo ma taal waxaa la mid a xijaaj ibnu cilaad assulami markii khaybar la furinayo nabi allow maka xoolaa iga yaalla gaaladuna inaan islaami way og yihiin marka inaan u reemagaaliyaan rabaay inaan wax kaa sheega keliya ii fasax saan xoolahayga usoo urursado nabig wuxuu hi orod waxaa doonta sheegu ihgaadi xoolahan soo kaxayso toban kunoo nin gaal kaa haysta nabigu mau caya maanta waa yahay haddaad toban kunoo shil nabiga u cayda malaayiin u cayda gaal baatay biijmaci salaf laakiin xilligaa nabigaa noolaayo ninkuu dhaha aniga ixamo wax sheeg xoolahana soo qaado way u bannaan hawshaa in lagu baraarugay lanna saaxibuاlxaq asagaa ah xaq shaksi oo nabigula buu ka tanaasulay limaslaxatin caamatin aw khaasatin dunyawiyatin ow diiniya hawshaa waa in lagu baraarugo wa min fiqhi saxaaba waxaa ka mida maqli maysa saxaabi nabi allow waxaad ii fas ilahay inaan caayo oo diinta aan wax ka sheegay islaamka maxay u dhihi waaye waxay og yihiin nabiga wax ka sheegiisu isagoo hadduu fasaxo idmo uu raalli ku noqdo inay banaanaan gaalnimana aysan ahayn hada min fiqhim wey soo heli maysin saxaabi nabi allahu ilaahay ma hagaadiya gaalo sayay aaminto oo malaa'igta ma ciraabaa oo diinta islaamka ma u dhammeeyaa maqli maysid waxaad maqli saxaabiga nabi allow ii fasax an anaala minka aw aquula shay-an fiik xuquuqdii baa u kala soocan fahamkoodii fiqooda ka mid tahay wadaadka mulxidkae maanta jooga wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo nabigaa la caayi oo wax laga sheegay limaslaxatin diiniya qiyaasan calaa xajaaj ibni cilaad asulami wa calaa maxamed ibnu maslamata alansaari dhibna haysta wey baabana haysta wey xadiidka xajaaj ibnu cilaad oo cinda axmed ku yimaadeen meelo kaloo xadiid xasan ah nimanna ay saxiixiyaan sida sababku inuu xasan yahay waa min riwaayati macmar can haabit ibni aslam albunaani weeye can eh, mxuu ahaayey wuxuu ka yimaadaa marka dariiqaasu ku yimaadaa riwaayatu macmar can haabit nafar baa ku yargodan xasana insha allahu tacaala xadiidka asagu asna waxaa kuu gelay saddexda qaab eanu soo maray gaalnimo kuma banaanaato ilaa bilikraah saxaabigana mukrah ma ahayne maxaa baneeyey gaalnimada xooluu meel ka soo qaadan idan waxaa kalood leedahay macnaha aad ku fasirteen xadiidku maba tusaya lafdan hadduu tusay min xayu macnana macnaha maqbuul ma aha sharcan saddex geed buu marka xadiidku ku jabay qaacidadii afra u solo waxaa tidhahdaa kufri xataa hadday ahayd sabigu iyo shatmigu lirasuul kufri ahaa saaxibulxaq baa ka tanaasulay idan adiyaa meesha ka baxday fantafa aladiyatu idan hadday adiya meesha ka baxday wantafa alkufru idan fantafa alkufru liintifaai manaatihi wa cilatihi cabdulahi ibnu unays isna hawshiisii baa kamida oo meesha keenan asagu hawshaa kufriga kuma jirto nebi maxamed wa kama sheegin gaalkii uu soo dilhay markuu yimi wuxuu hi maxaad ahayd wuxuu rajul min alcarab baan ahay ilan reer khusac u dhex yimid maka dusheeduu yimid isagoo keliga oo duulimaad ah ninkii ciidanka dumahaya buu rabaa inuu dilo ciidan dhan oo dhowr kun ah ninkii oo dhex fadhiyo oo soo dega oo reerkii oodan hayo oo loxos ah ayuu wuxuu i yaa ku soo baxay dareen boqo wuxuu hi maxaad ahayd wuxuu nin carbeed baan ahay waxaan maqlay inaad moxamed ciidan u ururinayso sidaa darteed baanaan kuugu imid buuri saxaabigu qad sadaqa fii daalika nabigaa diray oo yidhi ninka ciidan buu soo wadaay intuusa ina soo werino madiina inagu gelin darba istibaaqiya ka horgeey meeshiisa ku dil curdaan dharis ku samee idan hawshaa wuu maqlay muxuu ina oogu yimid hawshaa darteed ba ugu yimid faji'tuka fii haadaa buur ay bisababi haadaa ucudibad imra'atu maxaad tiraadeen fii hiratin ay bisababi hira soo maaha socodkaygu iyo ujeeddadu waxay ahayd hawshaa aad ku jirto inaan kugu imaado laakiin ma khayr baad u timid mise shar shar waad u timid eh, xagga gaala marka la eego nasr iyo guul baan u yimid xagga islaamka marka la eego asagoo gaalnimo meelay kaga jirta nin wareersan oo waalan warkii weeye mooyeene hawshaasi ma jirto shubada u dambaysa ee lixaad saxaabiga fayrus daynami aswad alcanasi dilay bay dhangaalnimo ku dhacay meeluu gaalnimo kaga dhacay cid qabta iyo cid tiri ma jiraan qabla haulaa ilmulxidiin hawshan waan iska koobaynaa shuba u dambayso baryahan dambe la celceliyaa jirto sheekhulislaam baa xoogow bariqasho yar ku dhacay bariqashadaasaynu wax ka tilmaamayna sheekhulislaam majmuuculfataawa mujalladka afariyo tobnaad safxada boqol iyo labaatanaad y wuxuu ka soo hadlay in qalbiga iyo jawaarixu islaazimaan af iyo adin wixii ka dhaca iyo qalbigu inay iska warqabaan qalbigu wixii galana uu kaa soo ifbixi afkaada uurkaada wixii ku jira afbaa afkaa kaaxdaa la yihahdaa inay isku xidhan yihiin jawaarixda iyo acmaasha daahirada ah iyo baatinku iska warqabaan buu ka soo hadlay islaazimaan falka daahirka kufriga iyo qowlka daahirka kufriga inuu kufri baatina ka laazim kufriga baainkaana kufri daahira ka laazim iimaanka daahirka iimaan baaina ka laazim iimaanka baainka mid daahira ka laazim buu ka soo hadlay kadibna wuxuu yidhi wamaa kaana kufra min alacmaal aldaahirati kaاsujuudi lilawtaan wa sabi الrasuul wanaxwi dalika fainamaa dalika likownii mustalziman likufri اlbaطini waإila falow qudira أnnahu sajada qudaama wahanin walam yaqsud biqalbihi الsujuuda lah bal qasada الsujuuda lilahi biqalbih lam yakun dalika kufra wqad yubaaxu dalika ida kaana bayna mushrikiina yakhaafuhum calى nafsihi fayuwaafiquhum fi ficli الظaahiri wayaqsud biqalbihi الsujuuda lilah kama dukira ana bacضa culamaaءi اlmuslimiin wa culamaaءi ahli اlkitaab facala naxwa dalika maca qowmi min almushrikiin xatى dacaahum ilى اlإslaami faaslamuu calى yadayhi walam yudhir lam yudhir munaafaratahum fii awali اmri ama walam yurid munaafaratahum fii awali اmr hadalkaasi sheekhu wuxuu leeyahay acmaasha daahirada ah ee kufriga ah kufri waxay u noqotay buui waxaa ka laasimaya kufri baain sanamka in loo sujuudo ilahna reyrkii la caabudo waxyaabaha noocaasee gaalnimadee qowl iyo ficila ah, waxay gaalnimo u noqotay gaalnimo hoosoo baain oo qalbi ah ka laasima hadday dhacdo buu yidhi inay qalbiga iyo qowlkii kala go-aan ama ficilkii iyo qalbigii kala go-aan hawshaa gaalnimo ma aha miaal wuxuu u keenay hadday dhacdo taqdiir weeye wuxuu yidhi maalan haddii ruux muslim ah oo waddan gaala dhex jooga ama gaala ku dhex nool gaaladeenu xagga uu ka cabsanayo oo salaadii markii la gaadho sanam xaggii u tukado sajada qudaama wathanin ilى اlwaثn والsana xaggana wlam ysjud lahu buuhi bal qasada sujuuda lilaahi subxaanaه wa tacaala lam yakun dalika kufra sheek wuxuu isticmaalayaa ilaa iyo laanbuu waxa kufriga gaalnimada ah ma asujuudu ilى sanam baa mise waa asujuudu mxu ah lisanami fiqigaa waa in lagu baraarugo niman baa raba intaa intay qaada ummada inay ku aafeeyen o islaam ku dumiyaano ayaguna ku gaaloobaan bay doonahayaan tusaale gaaban assujuudu lilkacbati iyo wsujuudu ila lkacba farq ma udhexeeya mise maya raggiina ajrumiga laqbaystay kacbada in loo tukado ayada darteed loo tukado ayada loo sujuudo gaalnimo diinta lagaga bixi wey in xaggeeda loo tukadana islaam iyo tawxiid weeye alsujuudu ila alkacbati qiblo laga dhigto iyo alsujuudu lilkacba soo ma kala duwan alsujuudu ila alqabri iyo alsujuudu lilqabri ka warrama alsujuudu lilqabri kufri weeye ama calaa aqali taqdiir shirki weeye calaa khilaafin siday wadaadda danba sheegeen laakiin kufrigaasaan ku daynaa annagu fariga waa in la kala fahmo sheekh wuxuu ka hadlay ruux muslim ya niman baa khilaaf ka keenay qabriga qabri la caabudo hadduuya waa gaalnimo mutlaqay leeyihiin qabri aan la caabudin hadduu yahayn oo taxiyatan usujuudana gaalnimo niman baa tafsiilkaa qabay ugu soo celina hawsha iyada ah waxaa weeye masaladu marka khadkii aan ku tagnaa baad iga dhuminaysaan dhexduwareenku ma fiicine almuhim ruux muslim oo gaala dhex joogoo cabsaday markay salaadii gaadhay oy gaaladii istaageenoo sanamkii ixtiraameen asagoo hadduu intuu la istaago sujuudo ila sanami laa lisanami rakaca lilaahi laa lisanami laakiin bal rakaca ila sanami farqi ma u dhexeeya ilaa iyo laamto macnahaasuu sheekhu ka hadlaaya ninkan sujuuday sanam hortii ku sujuuday sujuuddana ilaahay oola jeeda ninkaasi wuxuu idhi gaalnimo kuma dhicin liannahu lam yasjud lisanami bal sajada lilaah wa inamaa sajada ila sanam laa tasjuduu lishamsi ilahay ma dhihin laa tasjuduu ila shamsi laa tasjuduu lishamsi walaa lilqamari wasjuduu lilaahi اladii ila allaahi aladii lama dhihin meeshan laambaa tacliil iyo qasad iyo iyo min ajli baa meesha taalla warkaa inaad fahantaan wey suurada ayadaa shaykhulislaam gaalnimo uma arko waxaan isku haynana waxaa weeye waxaad uga gaalnimo ka aaminsan tahay yaa maslaxa loo geli karaa gaal baa ta sheekhu laakiin suuradan ooma arko inay gaalnimo tahayba lam yakun daalika kufran buu ku yidhi khawf baa jiroo daruuraa jirta ninkana sanam uma sujuudin bal sajada lilah wa sajada ila sanami masalada ayada ah ayadoo sidaa uu sheekhu macnaha in loo fahmo wey niman baa waxay ku fasireen qadiyaduu sheekhu ka hadlay waa ikraah iyo khawf buu ka hadlay waxaa dhici karta inaysan ikraah ahayn waana sida daahirka ah ee sheekhu wuxuu ka hadlayaa suuro uu qadaray oo hadday dhacdo aan gaalnimo noqonaynin buu ka hadlay min xayu xaqiiqati اlamri wاlbaaطin buu ka hadlaya oo ah man sajada bayna yaday sanamin aw qudaama wahanin laakinahu saajidu lilaahi rabi اlcaalamiin wainamaa sajada ila اsanami cafwan khawfan suuradan gaalnimo ma aha buuri sheekhu ayadoo sidaa tahay warkaadaan soo gaabshe waxa uusan sheekhu gaalnimo ka aaminsanayn ayuu baneeyey lidaruurati wa cinda alkhawf baab اlmudaaraati wاtuqiya aw itaqiyuna geliyey baa laga yaabaa laakiin waxaa anagu isku haynaa waxaad u gaalnimo ka aaminsantahay waxaad leedahay fiqu listidcaaf baa banaynhaya shaekhulislaam adigu marka ma wada socotaan waa isweydeen <coughs> iyadoo sidaa tahay waxaan leenahay man sajada bayna yaday sanamin aw ila sanami laakinahu saajidun lilaahi subxaanahu wa tacaala waa kaafirun daahiran muslimun baatinan ninka asagoo saajidun bayna yaday sanamin dila fa inamaa qatala murtadan wa kaafiran billaahi alcadiim min xayu daahir ma mise ma ah laakiin ninkii qaraa'in qawiyo ku ogaaday ninkan inuu yahay saajid ila اsanami khawfa wadaruuratan laakinahu saajidun lilaahi rabi اlcaalamiina qasdan ninkaas inuu dilo ooma banaano lann ninkan kufri kuma dhicin bilqaraa'in alqawiyati alatii calimta biha laakiin ninkan ka warqabinee ree bawda gaabe madaxa ku qaada ma dembi buu sameeyey faqad axsana fii dalik warkaas inaad fahantaan muhiim jiddan wey aan dhammeeyo warka hawsha adiga inaan hadlaan moodahayay markaan soo gebagabayno idhaaru اlkufr inuusan bannaanayn ilaa fii xaalat اlikraah sheekhu ijmaac buu soo guuriyey asagaana hadda minhaaju sunna mujalladka lixaad afar boqol labaatan iyo lix waa idiin soo sheegay wuxuu yidhi ma bannaano in muwaafaqatulkaafiriin la muujiyo ama kufri la muujiyo fii daari kufrin aw daari islaamin ma bannaano bilijmaac ilaa cinda alikraah asigaas soo yidhi laakiin suuradan sheekhu ooma arkay inay gaalnimo tahay ooma arko marka waxaan leenahay ijmaacaasaa horta aan ku kala baxayna wejka koobaad sheekhuna ijmaac isagaa soo xaqiijiyey laakiin suura aan gaalnimo ahayn buu ka hadlay suuradan marka cinda ibnu taymiya kufri ma aha laa daahiran walaa baainan laakiin aلsawaab waxaa weeye suuradana waa kufru daahiran laa baainan farquna aلsujuudu lisanami wasujuud ila sanam buu sheeku kala qaaday xaaladda kale aynu ka hadlayno u dambayso waxaa weeye culumaan ku mucaaradaynaa qowlkoodii oo alimaam xamed sane shaybani baa waxaa la weydiiyey oo la yidhi nin la qasba ka war low qiila lirajuli min almuslimiin usjud ilaa hada الsanam bixuruufihi wailaa qatalnaaka qaala maxamed xasan الshaybaani in kaana الsanamu muqaabila اlqiblati falyasjud watakunu niyatu lilahi rabi اlcaalamiin wain kaana الsanamu ilaa gayri اlqiblati falaa wain qataluuhu wuxuu ruux muslima hadday gaala dhahaan sanamkan u sujuud haddii kale waa ku dilaynaa wuxuu ihi sanamkaan fiirinaynaa sanamku hadduu qiblada ku aadan yahay xaggiisa ha u sujuuda buu i niyadan ha ku qabsado ilaahay inuu sujuudahay sanamku hadduu koonfur iyo galbeed jiro qiblada garab marsan yahayna ma sujuudi karo habal la dile imaamkii aima u qiimo badnaa halkaasoo maray ibnu taymiyana halkaasoo maray hadday wadaadafooda isgeliyeen yaa maxaan kala baxaynaa alkitaabu wa sunnatu wاlijmaacaat asagoo weliba soo guuriyey khilaafku waxaa weye ibnu temiya suuradan gaalnima uma arko maxaa xasan shaybaan nin mukrah ah ya wuxuu leeyahay sanam oma sujuudi karo idaa kaana xaggiisa oma sujuudi karo cafan idaa kaana fii hayri اqibla xaggiisa u sujuudi karaa idaa kaana ilى اqibla waa ninkii mukraha ahaa axnaaftu asal waxay leeyihiin ikrah wuxuu galaa awaaha afcaasha ma garo waa adyada xilli kale waan ka hadli doona insha allahu tacaala cabdulmalik ibn xabiib almalik min aimati almaalikiya warka loo sheegay soo guuriyey bisanadihi uma qaala wahwa qowlun xasan ninka la qasbay ee sanam xaggiisa u sujuud la yidhi ee xagga qiblada hadduu jiray xaggiisa u sujuuday ilaahayna qalbiga ku qabtay haddii meel kale uu jirana diiday oo la dilay tafsiilka uu shaybaani sheegay ibnu taymiyana suuro aan gaalnimo agtiisa ka ahayn buu ka hadlay lilkhawfi wadaruura laakiin muusan ka hadlin wuxuu gaalnimo ka aaminsan yahay baa maslaxa ku bannaan ama waxaan ikraahayn ku bannaan sheekhu muusan ka hadlin ishkaal kalaa iman kara oo ah shaekhulislaam ibnu taymiya iyo ashaacirii iyo jahmiye maxaa u dhaxeeya suuradan marka la fiiriyo jahmiyo iyo ashaaciro iyo maaturidi waxay leeyihiin man sajada lisanan laamu tacliil wاlqasd wاnniya man sajada liلsanami aw lilawthaani wاlniiraani wاlkawaakibi wاshamsi wاlqamar ninka u sujuuda sujuudda ayadaa fii xaqiiqati daatiha kufri ma ay taagan yihin wainamaa hiya amaarat wa calaamaة calى اlkufri warkaa waa fahamteen naqli yaraan akhriya kadibna warka aan ka baxo cabdulqahir albaqdadi wuxuu leeyahy qaala asxaabuna ashaaciru ka hadlaaya ina akla اlkhinziiri min hayri daruuratin walaa khawfin waidhaara zayi اlkafarati fi bilaadi اlmuslimiin min hayri ikraahin calayhi wاsujuuda lishamsi aw liلsanami wma jara majra dalika min calaamaati اlkufri wain lam yakun fii nafsihi kufra ida lam yudaamah caqd اlqalbi calى اlkufri wman facala شhayئa min dalika ajrayna calayhi xukma ahli اkufri wain lam naclam kufrahu baainan wuxuu ninkii sanam dartii u tukaday ama dayax caabuday afcaasha daahirkao dhan fii xaqiiqati daatiha gaalnimo ma ah laakiin waa amaaradii astaama gaalnimo tusi kara laakiin min xayu daahir gaalnimaan ku xukumayna waxaana dhici karta fii baain uu mumin yahay asal waxay leeyihiin gaalnimo waa aljaxd wاtakdiib ninkan aan la beeninin ama aan inkirin gaaloobi maayo si kastood ilaahay awliya u baridaan ujeeda cafan iyo ahlu qaabuur iyo asnaam iyo kawaakib iyo salam iyo macatab iyo saliib ma gaaloobaysi ilaa gaalnimadu qalbigaada ay gasho asalkaasi ka duule waxaan leenahay markaa la odhan maayo eh, ashaaciriya mutamiya isku mid noqday maya faariq baa u dhexeeya asaas ah ashaacira waxay ka duulahayaan ficil daahira iyo qowl daahira gaalnimada ma noqdaba fii xaqiiqati nafsihi ee ictiqaadka basaa gaalnimo noqda ibnu tamiya wuxuu ku leeyahay ficil iyo ictiqaadba gaalnimay noqdaane laakiin man sajada ilaa sanamin أو bayna yadayhi أw qudaamahu wasajada lilaahi walam yasjud liلsanami ninkaasi lam yaqac fii kufrin buu ibnu tamiya ka hadlay qadyadaas iyo qadyada ashaacir isku mid ma aha hadalka ashacir waxaa lagu laaban karaa mujaladka cafwan usuul اdiin lilbaqdaadi sabxada laba boqol lixdan iyo lix hadal hadalkaa ka cadna wuxuu ku jiraa tamhiidka baaqilaani sabxada saddex boqol sagaashan iyo afar waxayna ashaacira ku gebagabeeyeen siduu uu fakhrudiin araazi sheegay kitabkiisa almuxasal uu ku sheegay ama almuxasil waxaa tiraadaba wuxuu le ruux ahluqibla amaba ah gaaloobi kara sidiisuba diintana kama bixi karo walaa yajuusu takfiiru axadin min ahli qibla mulaqan halkaasay ku gebagabeeyeen waana warka baryahan dambe lee celceliyo sababtu maxaa weeye buui wuxuu yihi sababtu waxaa weye gaalnimadu daliilka suga waa inuu qaci yahay ruuxana gaalnimadu ku dhacay waa in loo hubsado biyaqiinin laa taxtamilu tawiila washak idan adilada takfiirku waa daniya nadariya asaga gaalnimadu ku dhacayna waa nadari yaqiin iyo qaci lama hayo falaa yukafaru axada min ahli qibli soo istaagay ninkii ilaahay caayay waxaa dhici karta inuu he xoogo khamro soo kabaday waxaa dhici karta maanka in laga maray waxaa dhici karta inuusan u jeedin waxaa dhici karta in carabka uu ka boobay waxaa dhici karta waxaa dhici karta waxaa dhici karta mar hadday sidaa tahay maba gaaloobay ku leeyihin shaaciru waxaa dhici karta inuu been sheegahayo u qastinba nebi maxamed buu cay umaba qastinba ama waa kaadib heerow gaalnimo waan ku dhacay mee labaatan goor baan dhex fadhiistay buuri asagii baa qirtay alictiraaf sayid alaxkaam baan isku ogey yactarif bilkufri laakinahu waxaa ixtimaasho an yakuuna kaadiban laa saadiqan calaa nafsihi matanisa ma ah. marba haddii ixtimaal kaa yimid ninkan gaalnimo yaqiinoo qadca kuma dhicine lama tagfiirin karo ashacari meeshaasay ku gebagabeeyeen waana madhab saxiixoo waafaqsan faracuu asalka waafaqsan yahay ninkan asal buu taxqiijiye ah gaalnimo daliilkooda waa inuu yaqiini qadcia yahay ruuxana waa in yaqiin iyo qadci loogu hubsado biduuni shakin wala xtimaalin walow baciidan asalkaasuu ta'siiliyey gaalnimo kastood ku dhacdo haddaad labaatan sana ku aqdaamato gaal ma liannaka waxaa dhici karta inaad kaadib tahay gaalnimada aad u qasdin aadan ictiqaadsanayn wax naga gaalooba naga afqurma ma jiro haddaan ashaaciranahay warkaasana lagu gebagaboobay muanu ashcari mi laakiin niman baan ka hadlaya oon u turjumaya warkoodii marka waxaa weeye wadaadahayaha dalkaasay marahayaan alimaam maalik wuxuu leeyahay haddii ninkii uu kufri ku dhaco walam yuclam hal kaana mukrahan aw aw lam yakun mukrahan xakamnaa bikufrihi nin baa gaalnimo ku dhacay buui ma qasbana oo ma la dirqiyey mise ma qasban ixtamal yaxtamil wa yaxtamil yaxtamil an yakuuna mukrahan wayaxtamil an laa yakuuna mukrahan waa kaafir buu lianna alasla cadamu likraah ka akhri muxuu ahayy alawsal ibn mundir mujl saddexiyo tobnaad baab likraah markuu ka hadlaayo culummo dariiqaasay ku socdaan gaalnimo haddaan kugu hubsanay oo wax maanica aanan kugu ogeyn ama danni haaliba aanan malaynaynin waa kula xisaabtamaynaa haddoo doonna qalbiga iimaanha kuu buuxo annagoo korkaana xukunto warkaayo halkaas ku gabagabay hadalkan asaga ah ee fiqul istidcaafaad wal istisnaa'aad iyo howlahoodii wal aqaliyaad ee beryahan dambe intii la aafeeyey la durkiyey waxaa ka dhashay makhaadid dhowr ah wadaad ka mida ragga tawxiidka difaaci jiray halgankana ku fiicnaa difaaciisa oo meelaha ingiriiska jooga laba kun iyo toddoba taqriban meelaha risaalo qoray risaalada wuxuu ku caddeeyey dadka muslimiintae jooga fii diyaari alistidcaaf wa diyaar alkufr iyo wixii la halmaala gaalnimada inay dabaalan karaan min baabi almudaaraati wاltaqiyati wa fiqi اlistidcaafi wاlaqaliyaati min gayri ikraahin iyagoon la qasbin inay geli karaan wa hada qowl mulxidin waana ilxaad warkaasi waa in la ogaado axad qabana ma jira qabla hada alilxaad waxaa ka dhalatay khuduuro labaadoo ah oo isagu fatwado uu yihi yajuuzu isaalat اlkufri cafwan yajuuzu idhaaru اlkufri liisaalati kufrin aklada minhu laba gaalnimo baa yaa isku keen qabtay mid baa xoogow yar sahlan oon dhib badnayn midnaba wax balaaya ka dhaco lagu baabi'i weeye tan yartaan ku boodaynaa saanta u kala turrabu يجuز إdhاaر الكفر لإزاaلة كفر أشhد وأklda minه كفrigan haddaan awood ku zuulin karra yarka iyo ka weynba waan zuulinaynaa haddaanan zuulin karinna waaba naga dhac ilahay nama saarin walaa nukalifu nafsa ilaa wuscahaa man ra'aa minkum munkaran falyugayiru biyadihi gaalnimo nabi ku boodo ma dhihin fain lam yastadic gacantadaa ula teg weynahe fabilisaanin haddiiba socon weydo fabiqalbihi wadalika adcafu اliimaan wadaadku wuxuu ku yihi gaalnimada yarta ah haddaan ku dhacno oy dhacayso ayadaa inaan u sii maro liisaalati kufrin ashadda minha waan u maraynaa buuri lianna hada akhafu dararan wa hada ashaddu dararan waa qawaacid الshayطan wاlabaalisa laa qawaacid اlmuslimiin warkaa ninka qabana mulxid weeye waana kaafir murtad ah nimaan jecel lahay buu ahaa laakiin warkaa hadduu sida aminkan oogu taagan yahay agtaanada waa ka kaafir la socda hawsha ayada ah khutuurada saddexaad waxaa ka dhalatay abubasira qarsuusi baa la yidhaahdaa ninkaas nimaad aada u taqaanaan wey khutuurada saddexaad ee ka dhalatay waxaa weeye irtikaabu اlmukafiri bidaatihi lilmaslaxa baa timid waxaa la yidhi gaalnimaa loo geli karaa lilmaslaxa baa loo geli karaa aafo kalo wey ibnu taymiya wuxuu isu yihi laa fii sharcin min asharaaci wax maslaxoo gaalnimo ku jirta mafsadadeeda wax kastaba ka daran in baa maslaxa baa loo geli karaa waa dhoweydoo doorasho socdeen baa mid sacuudi waxoogu casiir ka soo cabay oon qaraabanahay baa ila soo hor gaalnimo weyn oon tabar loo haynin saan u khafiifano muslimiinta oga khafiifino mid yaab baan usii maraynaa waxaan ku idhi maqaalkii abubasiir baa suu soo akhriday maqaalka maama maqalee muxuu ahaa kuu sheegi maayaa <laughs> inuu ka sii daraan ka yaabo wuu joogaa haddana waa soo wuu joogaa waa aafo jirta wey ninkii sidaa qaba gaal way cidduu doona ha noqdee iska ilaaliya waxaa ka dhalanaya warkan asaga ah oo khuduuro afraada wax lagu qoslamaa balaayo iyo diin la bedelayo iyo nasku sharaa'ic iyo sharaaci jadiida iyo diin laga baxaa socoto la ta'siilinhaya gaalnimadii laga hortegi lahaa ama laga madax laabi lahaa ayaa waxaa la wadaa he in la sharci gareeyaba oy diin noqoto hawshaasi marka waa hawl cusub war waxaan ka hortago ummadda ka baabi oo bedel war la garta wey ma awoodid hawsha ha taageerin bannaankana ka mar inta ilaahay awoodku siinna sug ilaahayna bari akhrijna min hadihi alqaryati adaalimi ahluhaa taagnow maxaa leey waa sharciba waan sii maraynaa waxaa ka dhalan hawshan ayadaa gaalnimaa cinda alistidcaaf bannaan min duuni ikraahin ama gaalnimaa bannaan liisaalati kufrin alada ashad aklada minhu ama gaalnimaa bannaan liajli maslaxa oon ikraah ahayn waxaa ka dhalan in wax la takfiirin karaba uusan jirin baabka baabu ridda la yidhaahdo in nebi maxamed uu bilaabay ee uu fuliyey axkaamteedii ay saxaabadu fuliyeen ee qabaa'il lagula dagaalamay muslimiin iyo khalafan an khalafan can salafna ay ku ijmaaceen baabka in la xidho oo la masaxo maxaa yeelay ninkii gaalnimo ku dhex waxaan leenahay lama maxaa jir inuu jaahiliha laga yaaba inuu mutaawilyaha laga yaabaa inuu mukrahayaa laga yaabaa inuu mukhnaasiyaha laga yaabaa inuu sarqaasanya laga yaabaa intuba marka ay intaasu curdaarba u anfo waxaa dhici karta an yakuuna mustaslixan ma mise ma aha waxaa dhici karta inuu gaalnimada oogu dhacay liajli maslaxatin diiniyatin aw sharciya aw dunyawiya idan waxaaba soo baxday baab waxaa weye nin walbaba uu galo wax la takfiirin kara ma jiro halkaasaa ka laasimta aafaadka iyo balaayooyinka waaweyn iyo inaan haddaanan tilmaami karin baa baabkan ku jira gabagabadu waxaa weeye diintiinnana barta diintiinni iyo iimaankiinna axadna ha u dhiibanina ilaahayna ka cabsada aafaadka aan soo sheegana iska ilaaliya gaalnimo shirki akbara iyo mid muxuu ahaayey askaraba in lagu dhaca ma banaana asaalatan amaa midka akbarka falaa yajuusu ilaa biikraahin sharciyin muctabar shuruuddiisi leh baabulistidcaaf markaan joognana cadaawaddii aan muujisan lahayn ama takhyiiru lmunkaraadkii waajibka ah baa naga dhici liajli alkhawfi cala nafsi walmaali walahli laakiin aan gaalnimo qaayibno ama aan ogolaano ama aan feermayno ama aan ka qaadano ama cahad aan ku raacno marnaba ma bannaana qadiyadda ayada ayadaa gabagabadu man adhara alkufra adharnaa lahu takfiir wabilahi towfiiq wakhtigu waa dhammaaday jaanise kalun baan sugaynaa laba saac iyo konton daqiiqay maraysa waadna fasaxantihiin ma tacqiibanaya qadiyadda ayada haddii uun jaanisle mar baan kowda luuliyo warkeeda hadda ma haye xilli kale isku keenkeena adaa bilahi